riyaad الصaalixiin lmaam اnawwi caleyh raxmat اllah fii laylat alaxad aلhani wاlcishriin min shahri muxaram cala miati arbaعmiya waamaanin waamaanin waalaaiina jirti mustafa sala اllahu aleyh wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala اllahu aleyh ali wasalam badan bikitaabi اlarbaciin waاntihaa bisunani wasaxiixayn ysr allah litman wاlikmaal wrazaqani ikhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabat jadiir majliskan waa majliskii labiiyo kontonaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawowi caleyh raxmat ullah kitaabkana waa kitaabu asalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam baabkana waa baabu lmri lisalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam farid lisfalaad in nabigan lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam ayuu baab yahay xadiidkan waa xadiidkun afar boqol iyo laba iyo xadiidka kun afar boqol iyo labaad weeyaan kun afar boqol iyo labaad wa canhu abi hurayre waxaa lagu wariyey radia allahu tacala canhu ana rasuula rasuulka al sala allahu alay slam qaal nabigan wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiriyo qof oo yusalimu salaamo calaya dushayda salaamo oo yidhaahda assalaamu calayka yaa rasuula allah ilaa haddii ay arrintaa dhacdo radda allahu ilaahay baa igu soo celiyey calaya dushayda ruuxii ruuxdayda buu ilaahay soo celiyaa wa tacaala xataa arudda ilaa aan muxuaha ka jawaaba oon kaga radiyo calayhi qofkii isalaamay assalaama salaamta aan kaga radiyo weyaan rawaahu abu daawuud iyo xadiidka wariyay biisnaadin saxiixeyn xadiidkan waa xadiid cadiima ah, oo fadiilada ay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam in lagu la salaamo ayuu caddaynaya wuxuu nabigeena caddaynaya sala allah alay qof alla qofkii salaamo oo assalaamu calayka yaa rasuul allah qofka isaga wuxuu mudanayaa in nabigeena calayhi salatu slam uu ka jawaabo wa canhu xadiidka kun afar boqol iyo labaad wa canhu abu hurayre waxaa laga wariyay ana rasuula rasuulka al sala allahu alayh ali wasalam maa min axadin qof ma jiro yusalimu salaama caleyhi dushayda ilaa haddii ay dhacdo arinta ayadaa radda allahu ilaahi subxana wa tacala igu soo celiya calaya dushayda iyo aniga ruuxii ruuxdayd bay igu soo celiyaan xataa radda calayhi ilaa kaga jawaabo oon ku radiyo rawah abu daud adika wariyey biisnaadin saxiixin masalada meesha ku jirta waxaa weeyaan nabigeena sala allahu alay wasalam nafta baa lagu soo celinaya salaamta haddii aad ragga ka salaamto iyo qofkii muxuu ahaa inta hor istaagay salaamo labadaba waxaa weeyaan salaamta nabiga way gaaraysa alayh salat slam way noo imaan doontaa haddii arrintaas ku cad laakiin masale shaa'ika ahaa jirto oo ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay xayaatada barzakha xitaa dadka barzama ku nool weyaan laakiin nolosha ayada ay noloshu way kala duwanta tusaale ahaan geedka waa noolyahay geedka dhalana oo muxuu ahaa weynaana oo midhaha bixina waa noolyahay nolola bini aadamka dhaqaaqa oo soconana waa noolyahay laakiin tanna waa xayaato tanna waa xayaato waa laba xayaato kala duwan laba xayaatoo kala duwan weyaan oon isku nooc ahayn marka xayaatada barzakha ah, oo intaan aqaro la gaarin ka hore inta aakhira ayna dhicin adduunkana qofku kasoo taga xayaato nooc kale weeyaan sida qofka markuu hurdaa waa nool yahay markuu muxuu ahay soo jeedana waa nool yahay laakiin waa laba noolood laba noollo kaduwan kala duwan qofka markuu riyoona wuu nool yahay markuu caadi yahayn wuu nool yahay waana laba xayaato kala duwan marka barsakh xayaatadiisa marka uu nabigeena ku nool yahay alai slat slaam liskuma hayo walaa khalqiga kuwada nool muxuu ahaa basharka bini aadamka o dhan ayaa muxuu ka intaan qabay ku jiraan xayaato barsakhiya ay noolyihiin oo qaarna rawdata min riyaad iljana buu ilahi furaya wa tacaala allah naga yeela qaarna waxaa loo furayaa xufratu min xufari niiraan ciyaada billah marka xayaatadaas noocaas ah, wax ka dheeryaha nabigu le alayh salat slam oo maxay tahay marka in qof alla qofkii salaamo dadkan kale iska caadiga hadda haddii aad salaamto salaamtaada waxaa weeyaan ood halkan ka salaamto waa adiloo cadaynaysa in mxuuaha ruuxda lagu soo celina maqan lakiin nabigeena alayh salaat slaam markii la salaamo inuu awood waxaa loo siinayaa sala allahu alayh wasalam inuu salaamti ka jawaabo inuu salaamti ka jawaabo arrinta ayadana waxaa ku tagay culimo ay ku tagan weyaan raddigaas la soo celina marka waxaa weeyaan waa raddi khaasa macno khaasa xambaarsan weeyaan xadiidkun afar boqol iyo saddexaad waan cali radi allahu tacala anhu qala uu yhi sayd cali qaala rasul sal wuxuu yihi sal albakiilu qofka dhaquulka iyo bakiilka ah man qof weyaan ukirtu liigu ag sheegay cindahu agtiisa ukirtu liisheegay cindahu agtiisa liigu sheegay oo falam yusali aanan igu salimin calaya aanan igu salimin dushayda ana nabi maxamed sal allahu alayh wasalam rawahu tirmidi xadiid buriyo qaala xadiidun xasan saxiix marka qofka bakiilka ah oo dhabta waa qofka nabigeena calayhi salatu slam magaciisa inta la sheegay kadibna aan sala allahu alayh waali wasalam aanaan dhihin xadiidkun afar boqol iyo afaraad an fudalata bni cubaydin waxaa laga wariyay saxaabigaas qaala wuxuu yidhi samica qaala wuxuu yidhi samica wuxuu maqlay rasuulu lah rasuulka al sala allahu alayh ali wasalam rajula nin ayuu maqlay ninkaasoo yadcuu alla barya fii salaatihi salaadiisa dhexdeed alla ku barya lam yumajid aanan sharfin oonan ammaanin allaha alla weyne tacaala korahaye walam yusali aanan ku salinin cala nabi nabiga aan ku salinin sala allahu alayh ali wasalam faqaala rasul rasuulka cajila haadaa ninka waa degdegay oo ducadii tallaabooyinka in la maraayahay qeyb buu ka tagay waa degdegay uma intaa kadib dacaahu ninka ayuu u yeeray faqaala wuxuu yii lahu isaga wuxuu ku yidhi aw shakiga isaga raawiga iskala aw amaba liqayrihi nin kale wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salatu asalaam idaa sallaa hadduu tukada axadukum midkiin falyabda ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi rabbigiisa inuu muxuu aha mahadyo ha ku bilaabo subxaanahu wa tacaala iyo wahanaa'i ammaan u ammaana calayhi alla weyne subxaana wa tacaala uma yusalli kadibna ku salliya cala nabi nabiga sala allahu alayh ali wasalam intaa ha sameeya weyaan uma intaa kadibna yadcuu ha baryo alla bacdu intaa kadib bimaa shaa alla wuxuu doono alla ha ku baryo weyaan rawahu dawladi xadidku wariyey watirmidi wa qaala xadiiun xasan saxiix xadiidku xadiis saxiixa ah. aadaabta ducada marka waa qofka inuu muxuu ahaa tan koobaad ilaahay subxana wa tacala u amaana markuu alla amaana kadib uu nabigan ku sali alayh sala slaam kadibna uu ilaaha subxana wa tacala wuxuu khayr addunya khayr akhar uu ka rabo uu baryo weyaan lidalika dadkan muslimiinta qeyb ka mid ah oo bacda duburi salawaat salaada jamaacada markii laga baxa kadib imaamyada duceeya maxduuraadka ay ku dhacayaan oo badanta waxaa ka mid a ah, tan koobaad horta waa bidca oo nabigana kama sugna alayh salatu salaam intuu muxuuha marka salaada laga baxay intuu gacmaha ka hortaago aamiin la yihahdo waa mukhaalafo koobaad waa bidca tan labaad ayadna waxaa weeyaan inta badan waxay ka bilaabaan iyadoon xataa haba yaraatay adkaarta waalidkayd oo muxuu ahaa aan la akrinin ayaa markuu asalaamu alaykum daqiiqad intuu la fadhiya ama daqiiqado ayuu hal mar wuxuu la boodaya rabbana aatina fi dunya xasanata wakil xasanata wakil cadaab annar aadaabtii ducado dhanba meesha waa ka maqanta asalkeedu rabbi ducay ahayd oo waqtigaas in lagu aadiyo oo jamaacaad loo ducaysto tan labaadna aadaabtii ducado dhan waa ka maqanta marka waxaa weeyaan awalkeedii waa bidca akhirkeedana waxaa weeyaan waa muxuu arkaantii iyo m khuطwaadka ducada ayaa ka maqan sidaa darteed marka ina la aqbalina ubadan tahay weyaan laakiin ilahay fadliga subxaana watacala weyn yahay anaga laa nuxajir laakiin ariiqii iyo hadyiga nabigeena ala slat sla mawaafaqsano ma waafaqsano weyaan naam xadiidka kun afar boqol iyo hanaad an abi muxamedin waxaa lagu wari xadidkan kun afar boqol iyo hanaad ilaa kun iyo todobaad kun afar boqol iyo todobaad afarta xadiid macaanida waxay xambaarsan yihin ama saddexda xadiid waxay xambaarsan yihiin macaanida iyo siyaqda nabigan loogu saliya alayh sala slam waana isku dhow aad uma kala fogooyaan wacan abi muxamedin waxaa laga wari kacbi bn xujrata radia allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi abi kharaja calayna waxaa nagu soo baxay annabiy nabigaana nagu soo baxay sala allahu alay wasalam faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula allahi qad calimnaa waan ogaanay oo waan barannay kayfa nusalimu calayk sidaan kuu salaamo waa taxiyadkaan aan ku baranay wayaan asalaamu calayna assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatuh saas taxiyaadkaan ku baranay wayaan qad calimna waxaan ogaanay kayfa nusalimu sidaan kuu salana calayka dushaada fa kayfa sideebaa nusalii aan kugu salina calayka dushaada nabi allow qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam qul waxaad tihahdaan allahuma allahyow salli u naxariiso calaa muxamedin nabi muxamed wacalaa aali muxamedin muxamed aalkiisa oo muxuu ahalkiisa weeyaan kamaa sallayta sidaad muxuu ugu naxariisaday calaa ibraahiima ibraahim calaa aali ibraahiima nabi ibrahim ahalkiisa weye iyo isagaba riwaayo kale waxaa jirta od kacb bn xujr laftiisa weerina cinda imaam bukhaari oo ah kama salayta calaa ibraahima wacala ali ibraahim oo labadaas midabadhiga weyaan taas ayaana muxuu ahaa maxfuud ah tan tanna laftirkeeda way soo aroortay lakiin siyaaqda loo badan yahay oo muxuu ahaa eh, tan horena waafaqsan calaa muxamadin wacalaa ali muxamadin taas hore weeyaan nam kama sallayt sidaad ugu naxariisatay calaa ali ibraahima ibraahim aalkiisa inaka xamiidun majiid allahuma baarik inaka adiga xamiidun ay maxmuud mid lama ahay aa tahay majiidun ay sharaf badan oo qiimo badan oo muxuu ahay ammaan mudan weeyaan allahuma alah baarik barakay calaa muxamedin nabi muxamed sal l slm wcala ali muxamedin muxamed aalkiisa kamaa baarakta siaad u barakaysa calaa ali ibraahima ibraahim aalkiisa aalkiisa inaka adiga xamiidun maxmuud mid lama mahday rabbi tahay majiidun sharaf badan muttafaqun calayh xadiidkun afar boqol iyo lixaad wacan abi mascuudin waxaa laga wariy albadriyi radi allahu tacala canhu qala wuxuu yhi ataanaa rasuul lah rasulka alla yimi sal l slm wanaxnu anagana fii majlisin fii majlisi sacd ibni cubaada sacd ibni cubaada ninka la yihaha radi allahu tacala anhu arda majliskiisa anagoo joogna ayuu nabiga noo yimid alayh slat slaam faqaala wuxuu yidhi bashiir ibnu sacdin bashiir ibnu sacd wuxuu ku yidhi amarana allahu tacala ilahay baana faray an nusalii inaan kugu salina dushaada an nusalii inaan kugu salina calayka dushaada yaa rasuula allah rasuulka allow fakayfa nusalli sidaan kugu sallina calayka dushaada fasakata rasuula rasuulka lagu aamusa sal slam xataa tamanayna ilaa aan ka jeclaano oon ka muxuu ahay tamanino annahu ninkaas bashiir ah lam yasalhu inuusan nabigu weydiinin su-aasha iyada ah oo nabiga haddii qof inta su-aal la weydiiye kadibna uuban kuu bixin oo dan kaa gelin ood kaa aamusa siba mogta waxbaa yardhici uma qaala wuxuu yhi rasul rasulka sal slm quluu waxaa tirahdan allahuma allahyw salli u naxariis calaa muxamadin nabi muxamed dushiisa wacalaa aali muxamed nabi maxamed ahlkiisa kamaa sallayta si aad ugu naxariista calaa aali ibraahima wabaarik barakay calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid wasalaamu salaamtina kamaa calimtum saad ogsoontihin weeyaan assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullah wabarakaatu rawa muslim xadii kun afar boqol iyo todobaad can abi xumaydin waxaa laga wariyey asaacidi radi allahu tacala canhu qala wuxu abu xumayd qulnaa waxaan idhi ya rasul rasuulka allo kayfa sidee baan nusalli kugu salina calayka dushaada qaala wuxuu qulu waxaad tihahdaan allahuma allahyow salli u naxariiso calaa muxamedin nebi muxamed wa calaa aswaajihi xaasaskiisa i duriyatihi iyo caruurtiisa kamaa sallayta sidaad ugu naxariisatay calaa aali ibraahim nabi ibraahim aalkiisa wabaarik baraki calaa muxamedin nebi moxamed wa calaa aswaajihi haweenkiisa iyo mxua xaaskiisa i duriyatihi caruurtiisa kamaa baarakta sidaad u barakaysa calaa aali ibraahiima nabi ibraahim ahlkiisa inaka adiga xamiidun maxmuud mid lamaadaya rabbi ou tahay majiidun ee sharaf badan oo weynaan badan oo qiimo badan muttafaqun calayh marka axaadiistan saddexda macaanidooda oo is leedahay xadiidkan dambe ayaa marka wuxuu dheeri leeyahay in aswaajta iyo duriyada lagu daro weyaan lagu daro weyaan marka xadiidkan waxaa runtii la yaabla in nimanka la yiha shiicada ay ummahaat lmuminiin oo dhan ay nacladayaan qaatalahum allah wa ahzaahum ay ka mid tahay um min caaisha radi allahu tacala anha ardaha marka nabigeena ala slat slam wuxuuba leeyahay salligii in lagu daro lagu salinayay ayaa calaa aswaajihi wa duriyati xataa duriyada laga horreysiyey oo wax cajiiba ah, runta oo aad u kala duwan kitaab aladkaar adkaarta ayuu kitaab yahay weyaan salliga nabiga ala slat slaam waan ka soo baxnay in la badiyana wanaagkiisuna waa la ogsoon yahay qofkii aanan la imaanin oo nabiga agtiisa lagu sheega oo ku salinin asagana dhibaatooyinka ah, waajaha iyo sida muxuu aha madruudka u noqonana waa wax muxuu ahaa la wada ogsoon yahay laakiin waa in ayna noqonin salliga nabiga calayh salat slaam uusan noqon madhal iyo muxuu albaab laga galo oo loogu galay in muxuu ahaa bidca lagu dhaca in nabi moxamed alay slat slam itibaaciisii iyo raacitaankiisii lagu jebiyo in munkaraad iyo waxyaaba dembiyaal ah lagula imaado in yahuudda iyo nasaarta oo nabiga nafar in la khilaafo dariiqoodii la maro oo muxuu ahaa jidadkoodii la maro in aan laga dhiganin salliga nabigeena calayh salat slaam wabilmuqaabil ayadana inaan salliga nabiga alay slat slam maadaama qolyahaas bidcada iyo dadka laymaada ay sheegtaan oo ayaga ay muxuu aha isxijiyaan ay naga xigsan oo annaga kaga badan oo dadkii sunnada ku dhegnaa oo nabiga alay sl mutaabiciintiisa ahaa dhabta u ahaa inay salliga nabiga alay slam badiyaan lidalika ninkii nabigeena alay slat slaam yidhi salligaygo dhan iyo ducadaydo dhanba salligaadan ka dhigaya nabiga wuxuu ku yidhi waad garanaysaa hamigaado dhan waa lagaa kaafinaya dembigaana waa la dhaafaya haddii mur waxaa lagu xukmurjina lagaa dul qaado dembigana kuu dhaaf aggala doonaysaa weyaan ikriga marka kitaab ikri kitaab adkaari adkaarta inuu kitaab yahay weyaan ikriga waa xuska alle subxaana wa tacaala oo ilaahay la xuso laguna xuso siyaqda iyo siiqooyinka nabigeena ka sugan calayhi salaa slaam amaba kitaabka qur-aanka kusoo aroortay weyaan ilahay lagu amaana lagu tamjiidiyo addoonkana daakiriinta ood ilaahay u sheegay ammaanay ka noqon mahay ilaa uu adkaarta ka laasimo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay isaga ayaa khayr bara ah. isaga ayaa mutaqiinta madaxoa ah nabigeena calayhi salatu wasalaam adkaarta marka in la daa'imo ay muxuu ahay ay muhiimka tahay waxaa ka mid ah in lagu dadaalo adkaar asabax walmasa subaxdii galabti bacd salaat alcasr iyo bacd salaati subxi ama bacd almaqrib taana waa la gelin karaa inkastoo casr u badan tahay marka in adkaarta lagu dadaalo kadalika qofka markuu saaxana markuu ka soo kaca markuu muxuu ahaa sujuuda markuu waxaa weeyaan eh, cunada cunaa bilawga noqota iyo damaynta noqota cabitaanka dharxerashada galmada wareerkiisa muxuu ahaa mucaashada la sameeyo masjid gelitaankiisa kabixitaankiisa masquulaha gelitaankooda kasoo bixitaankooda kadalika roobka markuu soo daa gugaca iyo muxuu ahaa ondadka kadalika iyo bisha araggeeda iyo wax lamid ah intaasoo dhan qofka inuu muxuu ahaa duca ku jiro iyo adkaar ku jiro waxaaba kaana uman yani markaad seexanaysay iyo markaad soo kacaysay iyo markaad hataa gidoonto oo mxu habeenkii aad u gidoonto iyo waxaa weeya markaad guriga kasoo baxaysa markaad gurigaad gelaysay markaad masjid gelaysa markaad soo baxaysa suuq markaad gelaysa markaad soo baxaysa markaad cunno cunaysa markaad cabitaan markaad dalxilinaysa wahaakada inta markaad qof muslim la kulanto tala kulli adkaar marka waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu subxana watacala awamarkiis ku socdo weliga saas baad ahaanaysaa marka wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allahu lahum makfiratan waajran caiima muminiinta iyo muminaadka dikriga alla badyo ilaahay wuxuu u diyaariyey ajar iyo dembidhaaf ajar aad weyn dambidhaaf u diyaariy waatuu rabbiga le subxaana wa tacaala waxaa kaloo iyadana muhiima ah in meesha la ogaado qofka inuu adkaarta noocan soo arooray uu ku dadaalo waxaad arkaysaa mararka qaar waxaad arkaysaa aladkaar alawraad alqaadiriya alawraad alsaalixiya alawraad alaxmadiya alawraad aloweysiya alawraad azaylaciya alawraad mxuu ahaa wamaa dalik aad arkaysaa marka awraadda iyada oo qoran oo kutuba xataa laga qori badan waa odka awraad la aruuri oo meelo laga keenay sheekh hebel ayaa saa hakada arrinta iyada waa arrimaha aan la ogoleen awraadda sugan oo qofki inuu daa'ima loo baahan yahay waa tan nabigeena ka sugan calayh sala slam taas ayuusan qofka tabar iyo maano u helayn maba tabar uma heli karti intaa ilaa geenkeeda iyo saay tahay iyo muxuu ahaa iyo siyaqdeeda kala duwan iyo wax kale miyaad u haysaaba lidalika imaam nawowi mualifka kitaabka aleyh ramat ullahi kitaab aad u qiimo badan ayuu alifay oo la yidhaha aladkaar adkaarta nabigeena ka sugan alayh salat slam ayuu ku jamciyey marka qofkii raba ha u noqdo muxuu aha sheekh la yidhaha saliib alhilaali xafidahullah ayaa marka wuxuu sameeyey taqriij amaba takhriijuu ku sameeyey axaadiista takhriiju axaadiis ku sameeyey oo axaadiista xataa wuu noo kala saaray axaadiista maqaalka iyo dacfiga ku jira iyo axaadiista sixada iyo xusniga maratiibta kala joogto kala saaray marka qofka raba inuu adkaarta nabiga daahim alay sala slam kitaabkaas imaamnawowi ha u naqdo weeyaan kutubta shuyuukhda ay qoreen oo le muxuu adkaar sheekh fulan iyo adkaar ariiqa fulaniya baabkaas waxba yaan isku logoynin wax weyne hadda ay taraysana ma lahan oonan ahayn in qofku inuu muxuu ahaa waxyaaba badan oo loo bahna uu ku dhaco qaarkoodna waxaaba xambaarsan yihiinba shirkiyaad ay xambaarsan yihiin sida dhabta baabu fadli ikri dikriga fadligu ilaahi u baab yahay iyo walxadi mxuu aha boorri laisku booriye calayhi dikriga laisku booriye qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waladikru llahi dikriga alle iyo xusta alle ayaa akbaru weynaan badan weeyaan ilahay in la xus subxaana wa tacaala taas ayaa weynaan badan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fadkuruunii war ixusaay addoommahaygiiyow adkurkum aan idxuse wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wadkuruu wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaadana ka xus tadarucan adoo muxuu alla isu dullaynaa iyo wakhiifatan adoo kor u qaaditaan ka soke oo aad kor ugu qaadaynin min alqowli raxda iyo qowlka bilquduwi aroortii iyo walasaari galabtii walaa takun ha ka mid noqonin min alhaafiliina kuwa hilmaamsan oo allah subxaana watacaala hilmaamsan ha ka mid noqonin weyaan saasna muxuu ahaa ayuu rabbigan faraya subxaana wa tacaala saasuu rabbigan faraya lidaalika dikriga hoos loo dhigto fawaa'idiisa aaday u badan tahay iimaan u weyn xagga edabta iyo tacdiiminta alla asaga ayaa ugu weyn tadaruca iyo khushuuc asaga ayaa ugu weyn xagga ikhlaaska asagaa ugu weyn qalbiga inuu muxuu aha ilaahay isu dulleeyo iyo ducada inay muxuu ahay qofka ay ku gorarto waxaa weeyaan qofka markuu hoosu dhigto od keligiis yahay muxuu ahay iyadaa ugu aruurin badan kadalika qofka inuu alla u dhoweyay subxaana wa tacaala ayay tusinaysaa kadalika qofka inuu muxuu aha alla baryo subxaana wa tacala iyo su-aasha maadaama mar alla mar aad alla xasuusan tahay inaad mar alla muxuu aha markasta alla aad barido ay iyadana ay mxuu ahay keensataa kadalika waxyaabaha tashwiishaadka ah oo qofka tashwiishiy markaad carabka aad ka dhawaaqayso subxaa allah alxamdulillah waxa laga yaba adoo carabka dhawaaqay inaad qalbigaada meel ka leto laakiin markaa dikrigaada qalbiga uu ka soo kacaao muxuu ahay subxaan allah oad qalbiga ka leedahay tashwiishka xataa kuma galayo weyaan kadalika nicmada ayada ah ood ilahay si subxaana wa tacala odku siiyey daakir buu ilahay ka dhigay qof daakir baata daa'ima ilahay xusa inaad qalbiga ka xusta nicmo kastoo qofka aad ilahay si subxana watacaala xasid bay leeda waa lagugu xasti laakiin markaa dikriga markas haddii aad subxaa alxamdulila jidka aad ku marayso hakada nin walba subaa ninka ilahay suu sii arko hakada in lagu xastay u badanta laakiin markaad qalbiga alla ka xusay subxaana watacaala taana waa ka badbaadaysa marka fawaa'ida lama koobi karo in qofka muxuu ahaa uu ikri la imaado noocaas weyaan ikrigaas noocaas inuu weliba khaas kula imaado wa qaala tacaala wuxuu yidhi wadkuru llaha kaiiran war alla xusa in badan lacallakum tuflixuun suuqaa ka shaqaysan markay ad aragtid ikhwaani suuqaa laga shaqaysto ayaa waxaa weeyaan markii la galaa ikri lala imaado ayaa jira ikrigaas markuu la imaado muxuu helaya mataqaanaa yajidu kutiba lahu f alf xasana wamaxaa canhu kataba allahu lahu alf alf xasana wamaxa canhu alfa alf saya suuqana u shaqo tagno oon risiqa u doono oo waqtiga inta badan ku bixino gelitaankaas markaad galaysa haddii aad tiraahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir riwaayaat qaar waxay ku darayaan waxdahu laa shariika lah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir ay ku darayaan intaas qofku markuu yidhaahda waxaa loo qoraa hal milyan alf alf xasana waa hal milyan oo xasanada loo qoray hal milyan oo dembina waa laga dhaafay wax adduunka la heli karama adduunka la heli karama dikriga waraa dikrullaahi akbar marka wdkuru laha kaiira lacalakum tuflixuun falaax waa markaas weyaan wa qaala tacala wuxuu yihi ya ayuha aladiina dulkii amanu aldabayo idkuru laha alla xusa dikran udkuru laha alla xusa dikran xusid kaiiran ee badan wasabbixuu alla u tasbiixsada bukratan aroortii u asiila galabti weyaan wal-aayaatu aayadaha oo fi lbaabi baabkaan dikriga ku soo aroortay kaiiratun aad bay u badan yihiin macluumatun waa la ogsan yahay imaamka leeyahay caleyh xadiidkun afar boqol iyo sideedaad waxan abi hurayrata radi allahu tacala anu qala abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam kalimataani laba kelimo khafiifataani fudud cala lisaani carabka marka lagaga dhawaaqa ah, aada ah, ah, u fudud aqiilataani ku culays badan fi miisaani miisaankana ku culays badan miisaanka qiyaama muxua xasanaadka eh, miisaanka aad u xusaynaysaa xabiibataani la kalgaceelabani oo laga jeceliya ila raxmaan allaweyne agtiisa laga jeceliya weyaan maxay kalimaadka ayada mxua labadaa kelima subxaana allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim subxaan allah alla ayaa nasahan wabixamdihi mahadiisa lala qabo subxaan allah alla nasahan oo xumaan o dhan ka hufan weyaan alcaiimi allihi weyna muttafaqun calayh labadaa kelima marka saddex shay baa muxuu ay kulansatay tan koobaad subxaana allahi bixamdihi subxaa allahi alcaiim wax aad fudud arabka dhibba malaha qofna wuxuu daaran malaha qof carabka waa gooni tan labaad miisaanka xaggiisna miisaanka aad u dajinaysaa weyaan maalinta qiyaama tan saddexaadna ilaahay subxaana wa tacala ayaa jecel wuxuu ilaahay jecelay marka inaad muxuu oran ku fudud inaad ka tagto saxba ma ahan xadiidka kun afar boqol iyo sagaalaad wacanhu waxaa laga wariyey raawadi hore abu hurayra inuu yahanfilaya abi hurayra radi allahu tacala anhu ardaa qala wuxuu abu hurayra qaala rasul rasul kale wuxuu yihi sal slam ilaa an aquula ilya an aquula inaan dhaha subxaan allah ilaahay baa nashan walxamdu lilah ilahay baa mahad iskale walaa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudon allahan ma jiro macbuud xaq lagu caabudo lagu caabudon allahan ma jira wallahu akbar inaan dhaha axabu la badan ilaya ani xaggayga mima alacat waxay usoo baxday calayhi dushiida ashamsu qoraantar waa muslim subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar oo hal mar aan dhaha ayaan adduunkan waxa ay usoo baxda qoraxdan kala badan nabiga ala sla slam subxana allah rawaa muslim dikriga wax lamid ah, ikhwaani oo ka dhib yar lamaan dikriga sadaqa kasta bix wax kasta samay dikrigaas ayaa ka dhib yar oona waxaa weyaan ka fawaaid badan weyaan waa noo imaan doona insha allahu taala xadiidkuna afar boqol iyo tobanaad an abi hurayra waxa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra ana rasul rasulka al sl sl qaal nabigan wuxuu yidhi man qaala qofki yidhaahdo laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla weyn weyn waxda xaqi keli ilaa shariika wadayna lahu alla uma sugna lahu alla waxa u sugnaatay mulku boqortooye walahu alxamdu mahadna asagay u sugnaatay wa huwa allana calaa kuli shayin shay alkaba qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan qofka yidhaahdo fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer qofka intaa yihahdo laa ilaha illa lah waxdu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa ala kuli shayin qadiir kaanat lahu waxaa u sugnaata cadla cashri liqaabin toban qoorood xoraynteed dhigankood ayaa usugnaata weyaan toban qoorood oo la xoreey ajar u dhigmo ayaa la siinaa weyaan toban nafood oo la xoreeyey ajar udhigmo ayaa la siinaya weyaan wa kutibat lahu waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol xasanad wa muxiyat canhu waxaa laga dhaafaa miatu sayiatin boqol dambin waa laga dhaafa wa kaanat lahu waxay u ahtaa xirzan amaan iyo difaac iyo mxuu aha xijaab ay uga noqotaan min ashayaan shayaanka yowma maalintiisa dalika ka ah xataa yumsi ilaa ku daaloobaysto walam yati lama imaadin axadun qofna biafdala wax ka fadli badan mima jaa bihi wuxuu isaga la yimid ilaa rajulu nin oo camila camal falay akara minhu intaas in ka badan weyaan akara ka badan minhu xaggiisa weyaan wa wuxuu yidhi man qaala qofki ihahdo subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin maalin miata maratan boqol jeer xudat waa la daadiyaa khaطaayaahu gafafyaalkiisa wain kaanat laba ahaatay mila zabad اbaxri badda ubarteeda iyo muxuu ahaa xoogka dul socota habal lamid noqoto way mutafaqun calayhi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam bishaara ayu halkaa bishaaraynaya bishaarada maxay tahay qofka laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lahu lanu ala kuli shayin qadiir maalinta boqol jeer bas yihahdo waa saddex daqiiqo waa afar daqiiqo waa laba daqiiqo sida loo kala carafudadiy weyaan qofka boqol jeer yidhaahdo dhowr bishaaro la siinaya tan koobaad ilaahay subxaana watacaala ajar wuxuu siinaya u dhigma toban naf xurayntooda ko tan labaadna boqol xasana oo xasanaadha loo qoraya tan laba tan saddexaadna boqol dembina waa laga dhaafaya tan afaraadna shaydaanka waxay ugu noqotaa xirsi iyo xijaab iyo difaacay ugu noqotaa weeyaan tan afaraad qofka fadli badan maba jira maalinta yada ilaa qof intaas in ka badan la imaaday mooyaane taas waa bishaarada koobaad oo dhowrka muxuu ahaa bishaaro xambaarsan tan labaadna nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay subxana allahi wabixamdihi ayadna maxaa lagu dhihi karaa waa hal daqiiqo boqol jeer hal daqiiqa ayaa subxana allah bixamdi lagu dhihi karaa laba daqiiqadii nus hal daqiiqa lagu dhihi karaa subxana allah bixamdi subxana allah bixamdi subxana yani intay saacad jagleeda baasha muxuu ahay seconka waa laga gaarsiin karaa sida loo kala carabsaday subaan a kada intaa halka sakada laba jeer qofku ku dhafan karaa adwada amaba waa laba daqiiqo ama daqiiqadii bar ah. qofki yihahda boqol jeer maalintii isna dambi dembigiisao dhan ayaa la dhaafaya walow badda ubarta dul socota iyo waxaa weeyaan xoorta dul socota habal la ekaada dembigiisa muttafaqun caleyh waa tii aan soo marnay arrinta ayada ah dembiyadeeda yaryar oo sayi-aadka khataayaadka inay muxuu ahay ay ku khaas tahay inay culimmada in badan qabaan weyaan laakiin fadliga ilahi subxaana watacala ya ikhwaani ma sahlana fadlullahi caiim yan fadliga ilahi waa cad weyn weyaan xadiidku afar boqol toban iyo koobaad wacan abi ayuba radia allahu tacala canhu alansaariyi radia allahu tacala canhu can nabini wuxuu ku wari sal sl qal nabigan wuxuu yihi man qaala qofki yihah laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walhamduh ala kuli shayin qadiir qofki yihahda cashar marad ku joogo waxaa weya nasabkiisa weeyaan muttafaqun calayhi afar nafoor oo walad ismaaciil ku jooga ayaa waxaa weeyaan ay qof xuray ayuu la ajar noqonaya weyaan xadiidku afar boqol toban iyo labaad an abi darin radi alahu tacala qal abi dar qaala lii rasul rasuulka wuxuu yihi sal l slam alaa akhbirukum yaan kuu sheega biaxab alkalaami kalaamkan ugu wanaag badan ama loogu kalkacayl badan ila allah alla weyne ina axaba alkalaami kalaamkan looga jecel il allah alla weyne subxaana allah wabixamdihi rawaa subxana allah ilaahay manasa wabixamdihi mahadis lala qabo weyaan xadiidku afar boqol toban iyo saddexaad an abi malik shacid radi allahu taala anhu qala wuxu abi malik qaala rasul rasulka al wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam aطuhuuru dahaar qaadashada shatru liimaani iimaanka nuskiisa weeyaan walxamdu lilahi alxamdulilahina tamlau miisana miisaanka ay buuxisaa subxaan allahi subxan allahi alxamdulilahina tamlaaani labadaas oo isku jira waxa isla jir waxay buuxinayaan aw tamlau mid kasta waxay buuxinaysaa maa bayna asamaawaati samaawaadka iyo alardi arada inta udhexaysa weyaan marka dhahaar qaadso waa xadiidka waa noo soo hormaray xadiidka eh, han iyo labaatanaad inooga soo hormaray marka dhahaar qaadashada inay muxuu ahay nus ka tahay salaadii ayaa waxaa weya noo soo hormartay waana macnaha waa noocaas weeyaan kadalika nadaafadan inay iimaanka ka mid tahay shaki ma lahan waxaa weeyaan khisaasha waxay ka mid tahay khisaar iimaanka xadiid kun afar boqol toban iyo afaraad an sacd ibn abi waqaas radi allahu tacala anu qaal wuxuu yihi sacd jaa araabiyun rebaada u yimid ilaa rasul rasulka u yimid sal l slam rebaadiya faqala wuxuu yihi callimnii ibar kalaaman hadal ibar aquuluhu nabi allow aan dhahan qaala wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ilah xaq lagu caabudo ma jir ila alla weyne mooyane waxdahu xaaqbi keligii laa shariika wadaaga lahu alla sugna allahu akbar allah weyn kabiiran muxuu ahay eh, in weyn allahu akbar allah weyn kabiiran weynaan ayuu aad u weyn weeya alla subxana wa tacaala iyo weynaan badan nacam walxamdu mahadna lilahi alla usugnaad kaiiran in badan wasubaana allah allah ayaa nasaan rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa walaa xawla xaylad walaa quwata awoodna ila bilaahi alla mooyane mxuaha nooma sugnaanin weyaan in allu uun awood iyo mxua xeeladna sii mooyan alcasiizi allihii haalibka ahaa alxakiimi xikmada badnaa ee murtida badnaa qaala wuxuu yidhi raawoyi amaba ninka reerbaadiya wuxuu yidhi fa haaulaai kalimaadkaas nabi alla waadi bartay lirabbii rabbigayba iskale he eh? famali ani maxaan leeyahay qaala wuxuu yidhi qul waxaa tiradaa allahuma allah ikfir lii idhaaf warxamnii inaxariisa wahdini i hanuuni warzuqnii irzaaq rawahu muslim saxaabigaas marka hadalkaas qiimaha badan inuu nabigeena baray calayhi salaatu wasalaam xadiidku afar boqol toban iyo shanaad an hawbana radia alahu tacala an qala hawbaan kaana rasul rasulka wuxuu sal slm idaa sarafa markuu kasoo gidoomo min salaatihi salaadiisa istakfara istikfaar buu la imaan jiray alaaan saddex jeer wa qaala wuxuu yidhi kadibna wuxuu dhihi jiray waxaa qaala wuxuu yidhi allaahuma anta asalaam waminka salaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam allahuma allah o anta adiga ayaa salaamu nabadgelyeah wa minka xaggaadana salaamusa nabadgelya ka ahaata weyaan tabaarakta ilaahay waad sala martay waxaa weeyaan ya da ljalaali weynaanta kii uu saaxiibka ahaay walikraam karaamada weyaan qiila waxaa lihi lawsaci awsaci ayaa waxaa lagu yihi awsaci muxuu yahay wahuwa isagana axadu rawaati xadiid xadiidka ragga wariyey oo silsilada xadiidka thawbaan raggii mxuu ah ka soo wariyey oo silsilada thawbaan ilaa nabiga ku ekata alai slam raggii soo wariyey ayuu ka mid yahaye kayfa istikfaar istikfaarta say ahaanaysaa waxaa weeyaan awsacyaa la weydiy istikfaarta nabigeena sheg ala see la dhihi qaal wuxuu yii taquul waxaad leed astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah saddex jeer weyaan kadibna waxaad leed allahuma anta salaam minka salaam tabaarakta ya da nabiga saas samayn jira alayh slat slam xadiidkun afar boqol toban iyo lixaad can muqiirata bni shucbata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal l slam kaana wuxuu ahay nabiga idaa faraqa hadduu ka faaruqa oo ka baxa min asalaati salaada oo wasalama uu salaam noqsado qaala wuxuu dhihi jira nabigeena calayhi salat slam laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahu calaa kulli shayin qadiir allahuma allayow laa maanica mid reebi kara oo diidi kara lama arko oo ma jiro limaa acdayta wixi adi aad bixiso walaa muctiya mid bixin karaan lama arka limaa manacta wixii adi aad diiday walaa yanfacu ma anfacay wax ma taraya daljadi qof dhaqaala iyo maal u saaxiib ah minka dhe xaggaad aljaddu dhaqaalahaas wax kagama taraayo weeyaan muttafaqun calayh xadiidka kun afar boqol toban iyo todobaad an cabdilaahi zubayr radi allahu tacala canhuma cabdillahi zubayr waa taqaanaa asmaa binta abi bakr ayaa dhashay radia allahu tacala wa ardaaha abihiina waxaa weeyaan zubayr ibn cawaam waa ninkii ad oo muxuuha ah qiimaha badnaa qisas badan iyo howlo badan uu leeyahay waqtigaan noo saamaxaynin xijaaz ayuu mar madax ka ahaa ood muxuuha ah ka noqday amiir waan cabdillahi ibni zubayr waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ibn zubayr kaana wuxuu aha yaquulu dubura kulli salaatin salaada alka gadaasheed wuxuu dhihi jiray xiina yusalimu markuu salaamo noqsado laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaal karig ilaa shariika wadaain lahu allahuma sugna lahu isaga xu sugnaada mulku boqortooye walahu alxamdu mahadna isaga ayaa iskala wa huwa allana calaa kulli shayin shay lakal qadiirun qaadirmid awoodo weeyaan laa xawla xeelad walaa quwata awoodan ila billah alla mooyane wax kaloo nooguma sugnaanin weeyaan nacam laa ilaaha ila allahu laa ilaha ilaa xaq lagu ma jir ila allah alla weyne mooyane walaa nacbudu ma caabudayn ilaa iyaahu isaga mooyane lahu alla waxaa usugnaaday nicmatu nicmoo dhan isaga ayaa usugnaatay isaga ayaa bixiyo isaga xaggiisana ka imaad weyaan walahu lfadlu fadlna isaga ayaa usugnaaday walahu ahanaau mahadna isaga usugnaada alxasan ee wanaagsan weyaan laa ilaha ilah ma jir ila allah alla mooyane mukhlisiina xaal aan nahay kuwa muxuu ahaa u baraxtira lahu isaga addiina cibaadada walow kariha haba naceen alkaafiruuna gaalada haba naceene intaas ayuu mxuu aha dhihi jiray nin kale cabdillahi bn zubayr markuu salaada ka baxa qaala ibnu zubayr cabdillahi bn zubayr marka wuxuu yidhi wa kaana hadalka waa kaas marka wa kaana wuxuu ahaa rasuul rasuulka alla sala allahu alayh wasalam yuhalilu mid ku tawxiidsado yuhalilu mid ku tawxiidsada oo kun ilaaha ila allahu yidhaahdo bihina iyaga dubura kulli salaatin salaada arka gadaasheed maktuubatin ee farda rawahu muslim qofka markaa badaan kala gala oo muxuu ahaa waxyaabaan loo jooga ku yaaca hawshaana uhorma hawshaana u taal xadiidku afar boqol toban iyo sideedaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana fuqaraa muhaajiriin muhaajiriinta kuwooda fuqarada ahaa ataw rasuula rasuulkaad u yimaadeen sal slam faqalu waxay hahdeen dahaba wuxuu la tagay ahluduhuuri dahaba ahluduhuuri dadka maalka badan usaaxibka waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyin sarsare duhuurku waa maalka badan weeyaan iwanaciimi nicmooyin almuqiim naiim nicmo almuqiima ee muxuu ahay baaqi ah weeyaan yusaluuna way tukadaan kamaa nusalii sidaan u tukana wayasuumuuna way soomaan kamaa nasuumi sidaan u soomna walahum ayagana fadlun dheeri ay leeyihin min amwaalin maal ah way xajiyaan ila xajka maal u baahan yahay wayactamiruuna way cumraystaan wayujaahiduuna way jihaadaan jihaadka laftigiisa maal u baahan yahay way sadaqoon way sadaqaystaan faqaala nabigan wuxuu yidhi alayh salaa slaam alaa ucallimukum maan idin baro shay shay oo tudrikuun aad ku haleeshaan bihi isaga man sabaqakum dadka idinka hormaray aad ku haleeshaan maan idin bara wa tasbiquuna bihi aad kaga hormartaan man bacdikum dadka idinka dambeeya oo aad ugu fogaataan weeyaan walaa yakuun uusan ahanaynin axadun qofna axfadala mid fadli badan minkum xaggiina ilaa man sanaca qof falay mila maa sanactum waxaad samayshayn oo kale qof fale mooyane qof kaloo idinka hormara aad jiraynin oo adinka idinka fadli badan la arkayn qaal waxay dhaheen balaaha ya rasuul lahi qaala nabigan wuxuu yihi sal la slm tusabbixuuna subxaana allahi ayaad leedihiin wataxmaduuna alxamdu lilahi ayaad leedihiin watukabiruuna akbar ayaad khalfa kulli salaatin salaada arka dabadeed iyo gadaasheed alaaan waalaaiin soddon saddex jeer ayaasaa leedihiin weyaan qaala abu saalix wuxuu yidhi araawi ka wariyey can abi hurayrata hurayra xadiid ka wariyey lamaa su markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna subxaan allah alxamdu lilah allahu akbar sidee loo dhahaa oo loo sheegaa habka loo habayna habka laiskugu xijina habka loo kala hormarina marka la weydiiyey qaala wuxuu yidhi yaquul wuxuu leeyahay subxaana wallahu akbar saas wey subxaana wallahu akbar subxana allah wallahu akbar subxana allah wallahu akbar subxana allah wallahu akbar nacam marka saas ayuu leeyahay weyaan oo subxaana allahi wallahu akbar subxaan lah alxamdulilah wallahu akbar subxaan lah alxamdulilah wallahu akbar ay xataa yakuuna ilaa u ka ahada minhuna ayaga xaggooda kullihina dhammaantood alaaan wa alaaiin ilaa ay isku noqdaan soddon iyo saddex markaas hal maraad subxaan lah alxamdulilah wallahu akbar soo ma hal maraad ansaabi ilaa ay soddon iyo saddex isku noqdaan weyaan soddon iyo saddex markay isku noqdaan oo saddex lagu dhas waxay noqonaysaa sagaashan iyo sagaal muttafaqun calayh wazaada muslimun imaam muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayati riwaayadiisa farajaca way noqdeen fuqaraau muhaajiriin muhaajiriinta kuwooda fuqarada aha ilaa rasul rasuulka ale u laabteen faqaaluu waxay yadeen samica waxaa maqlay ikhwaanana walaalahanaga ahlulamwaal xoolaha u saaxiibka ah waxay maqleen bimaa facalna waxaan samayni fafacaluu ayagana waxay sameen milahu waxaan samayn o kale ayagana sameeyeen maalna cudaan dheerihin faqala rasul rasulka ale wuxuu yih sal slam dalika kaasayto fadlullah waa dheeriga alle iyo fadliga alle yuutiihi wuu siinayaa man yashaau qofkuu doona siinayaa wayaan marka dikriga inay la sameeyaan sadaqada ay la baxaan waxaa weyaan waa fadli ilahi subxaana watacaala uu qofka rab uu siiye weyaan adduuur kalimada duuur la yihahda jamcu darin dari oo la jamci weyaan bifati daal daasha oo la kor rabo oo la kor rabo waskaani ha haad oo la reebo da la yihahdo almuanaa wa huwa almaalu lkaiir waa maalka badan weyaan xadiidkun afar boqol toban iyo sagaalaad anhu waxaa laga abi hurayra radi allahu tacala anu arda an rasul lah wuxu ka wari sal l slam qaal nabigan wuxuu yidhi man sabax allah qofka allow tasbiixsada subxaan la yihahda fii duburi man sabax allah qofka allow tasbiixsada fii duburi duburi kulli salaatin salaada ah gadaasheed alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeer waxamid allah alla mahadiy alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wa kabar allah alla weynay allah akbar yihahda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer wa qaala yihahda tamaama mia boqolka dhammaashtirkeeda yihahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yihahda ufirat waxaa la dhaafaa khaaayaha duufiyaalkiisa ayaa la dhaafaa wain kaanat haba ahaatay mila zabad ilbaxri badda quburteeda iyo xoorka dul saarma dul socdo halla mid noqoto wey rawahu muslim xadiidkun afar boqol iyo labaatanaad wa can kacb bn xujrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu can rasuli wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi mucaqibaatun adciyatun ducooyin ama adkaarun adkaar oo mucaqibaatun salaadaha ka dambeeyo laa yakhiibu ma hooga qaa'iluhuna qofka yidhaahdo weeyaan aw faaciluhuna qofka fala ma hooga weeyaan dubura kulli salaatin salaada arka gadaasheed maktuubatin ee farfardeeda weeyaan kuwa mucaibaatku kuwa cirbiyo weeyaan kuwa cirbiyo oo salaada ciribteeda la yihahdo weyan mucaqibaatun ay adciyatun aw adkaarun mucaqibaatun oo mxua ah, cirbiyo weeyaan laa yakhiibu ma hooga qaa'iluhuna qofka yihahdo aw faaciluna qofka fala weeyaan ho maba ku dhaco weeyaan dubura kuli salaatin salaad arka gadaasheed maktuubatan ee farada mucaqabaadka maxay yihiin alaaan wa alaaiina tasbiixa alaaan wa alaaiina tasbiixa soddon iyo saddex jeer oo subxaan lah la yihahdo iyo wa alaaan wa alaaiina taxmiida soddon iyo saddex jeer oo subaan oo alxamdulilah la yihahdo wa arbacan wa alaaiina takbiira iyo afar iyo soddon takbiir weeyaan oo muxuu ahaa la kabaarto marka arintaan marka oo muxuu ahaa in ay alaab korta ay soddon ay soddon iyo afar jeer tahay waxaa kaloo kusoo aroortay markii la saaxana hurdad ayadna kusoo aroortay marka qofka haddii marna aastan sameeyo marna tan sameeyo dhib weyn maa lakiin inta badan axaadiis waxay u badan yihiin in min soddon saddex jeer ay yihiin kadibna tan eh, boqolaadna laga dhiga laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lmulku la lanta walaa kulli shay nadir xadiidkun afar boqol ko iyo labaatanaad wacan sacd bin abi qaas radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi an sacd bn waqaas radi allahu taala anhu ana rasul rasulka sal slm kana wuxuu rasulka ale yatacawadu mid magan gala dubura salawaati salaabaha gadaashooda bihaulaai lkalimaat kalimooyinkaana kuwaana ayaad ilahay ku magangeli jiri weyaan wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min aljubni fulaynimo iw albukli bakaylnimo iyo dhaquulnimo wa acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min an uradda in la yiceliyo ilaa ardali lcumri cumriga kiisa muxuu ahay liidan oo mxuu catada ah iyo isku dhexdarsanka in lee celiyo weyaan wacuudu bika waxaan kaa magangalaya min fitnat dunya adduunyada fitnadeeda ila fitnada adduunta aad u badan yihiin wacuudu bika waxaan kaa magangalaya rabbiu min fitnati alqabri qabriga fitnadiisaan kaa magangalaya labada marag oo waxa wey muxua fitnaynaya dadka ayaan ilah kaa magangalaya rawahu bukhaari xadiid kun afar boqol iyo laba iyo labaatanaad wacan mucaadin radi allahu tacala an ana rasul ana rasuula rasulka sal slam ahada wuxuu qabtay biyadihi mucaad gacantiisu qabtay faqaala wuxuu yaa mucaadu mucaadow wallahi ilaahay baan ku dhaartay inii aniga lagu xubig ku jeclahay weyaan nabigeena calayh salaat slaam faqaala wuxuu yidhi usiibka waxaan ku dardaarmayaa maadaama aan ku jecla yaa mucaadu mucaadow laa tadacan ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad arkagaraasheed ha taqulu inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allaahuma allahayow acinnii igu kaalmay calaa dikrika maxkamad gala bilahi alaweyne min arbaciin atiyaadka qayb hor markaad u timaado qaybtama laga hadlaya yaquulu inuu yidhaahdo allahuma allahw inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda wa min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangalaya wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitnadaan kaa magangalaya io walmamaati geerida fitnadaan kaa magangalaya wa min shari fitnati lmasiixi dajaal wa min shari fitnati lmasiix kii masaxnaa oo isha masaxnaa fidnadiisa sharteedan kaga magangalaya addajaal ee beenaalaha aha weyan waa muslim xadiidkun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad wa can caliyin radi allahu tacala anhu qaal wuxu yhi cali kaana rasul rasuulka al wuxu sal l slam idaa qaama hadduu u istaago ila salaati salaada yakuunu waxaa ahaan jiray min aakhiri maa yaquulu waa yih wax u dambeeyo wuxuu yidhaha wax u dambeeyo bayna tashahudi atahaadki wa tasliimi salaam nafsiga inuu yidhahdo allahuma allahu ikfir lii idhaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa ahartu waxaan dib dhigtay wamaa asrartu wixi aan siraysan hoosu dhigtay wamaa calantu wixii aan kor u qaaday wamaa anta wamaa asraftu wixi aan ku xadgudbay wamaa shay anta adiga aclamu asod bihi aad iga ogaan badanta bihi isaga minii xaggayga anta adiga ayaa almuqadimu allihii hormaray ayaa tahay wa anta almuahiru kan dibdhiga ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro lamana arka ilaa anta adiga mooyane rawahu muslim wuxuu ahaan jir nabigan ala sala salaam noqsan inuu muxua ducada ku ducaysto weyaan u yidhahdo allahuma fir lii maa qadamtu wma ahartu asrartu ma aclantu ma anta aclam bihi minii anta almuqadim anta almuahiru laa ilaha illa ant xadiidkun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad an caaishata radi allahu anha qaalat waxay tahay caaisha nabi nabigan wuxuu ahay sal l slam yuktiru mid badiya an yaquula inuu yihahdo fi rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudi badin jiray inuu yihahdo subxaanaka subxaanaka nasahnaantaada allaahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow wabixamdika mahaddaada lala qaba allahuma kfir allahuma alla aniga weyaan saasuu nabiga dhihi jira alai slam markuu rukuucda ee ku jira iyo sujuuddaba subxaanaka allahuma bixamdik subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii afar boqol waa siyaaq kala duwan oo soo aroortay intaba weyaan inaad isku darta inaad midba mar aad dhahdo kulli dhibaato ma lahan maadaama ay nabigeena ka soo orad sal la slam inay ka sugan tahay waxba dhibaato ma lahan weyaan ikhtilaaf tanawuc culamada ku magacaaban ikhtilaafka waa laba qaybood ikhtilaaf tadaad oo iska hor imaadsan ikhtilaaf iska hor imaadsan oo mxuu aha aan iswaafaqaynin iyo ikhtilaaf tanawuc oo mxuu aha kala duunaan ah kala duunaan ah in hadda maalan qofka uu ku tukada safka dhinaciisa bidacda ah iyo dhinaciisa midigta ah iyo inuu safka qaybtan hore ku tukada iyo qaybta bartamaha inuu ku tukada iyo qaybta sabanka inuu ku tukada waxaa weeyaan intaba waa salaad jamaaca waa tukaday inkastoo safka u horeeya u ajir badan yahay weyaan naam ayb xadiidka kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad wacanha waxaa laga wada umumumina caaisha radi allahu tacala anha ardaha asidiiqa binti sidiiq ana rasuula rasulk al sal slam kaana wuxuu ay nabigeena yaquulu mid yahay fi rukuuci markii rukuucdiisi sujuudi sujuudiisi wuxuu dhihi jiray subuuxun mid naزhan quduus mid mxuu ahaa naزhan rabbunaa rabbiga naga weya mqadas yani eh, wax walba ceeb o dhan rabbi subxana watacaala mid ka naزhan weeyaan rabu almalaaikati malaigta rabbigeed waa ruux subuuxun macneed waxaa weyaan rukuucii rukuucdayda i wa sujuudii sujuudayda lilmubarai kan laga beryeelay min annaqaaishi wax kasta oo naqsi ah iyo dhinaan laga mxuu ahaa baryeeray weyaan iwa shariiki wadaay laga baryeeray ayaa sujuudayda rukuucda iskala weyaan iyo kullu maa maa laa yaliiqu waxaan u qalmin biilaahiyati ilaahinimada aan u qalmin almutahari laga dahiray min kulli maa laa yaliiqu waxaanan u qalmin bilkhaaliqi khaaliqa wey macnaheesaas weyaan idan subuuxun quduusun rabbunaa subuuxun quduusun waxaa weyaan rab malaaikati malagta rabbigeeda iyo ruux macnaheesaas weyaan rab malaaika malaaigta rabbigeeda iyo ruux waa jibriil ruuxda waxaa loola jeedaa jibriil calayhi salaam marka qofka markuu rukuuca marka waxaa uu leeyahay rukuucdayda iyo sujuuddayda waxaa iskale allihii wax kasta oo naqsi ah laga nasahay iyo wax alla wax wadaaya laga nasahay iyo wax alla waxa ilaahinimada iyo muxuua khaaliqnimada aan u qalmin allihii naga nasahay ayaan u rukuucay oon u sujuuda weyaan saas weyaan subuuxun quduusun rabu lmalaaikati waruux afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad wa an ibni cabaasin cabdillahi bn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rasul rasuulka al sal l slam qaal nabigana wuxuu yidhi faama rukuucu rukuucu damiya facadimuu weyneya fiihi rukuucda muxuuha dhexdiisa araba rabbiga weyneya caza wajala ama sujuud sujuud miya fajtahidu ku dadaala fi ducaai ducada ku dadaala faqaminu waxaa xaqiiqa ah an yustajaaba lakum lidinka ajiiba weyaan rawa muslim xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo labaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal l slm qaala nabigeen wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu aqrabu maa shaykan ugu dhawaan badan yahy aqrabu maa yakuunu intuu ugu dhawaan badan yahay alcabdu addoonka min rabbi rabbigiisa wahuwa saajidun isagoo sujuudsan weeyaan faaktiru qofka intuu all ugu dhawaan badan yahay waa markuu sujuudsan weyaan maruu markaas kaga dhawiyo alla lama arka sidaa darteed waxaa weyaan ducada badiyo saasuu nabigeena cadaynay ala slat slam ummadda faraya xadiidkun afar boqol iyo sagaal iy labaatanaad canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu an rasul rasulka ala sal slm kaana wuxuu rasuulka alle yaquulu mid yara fii sujuudi sujuudiisa allahuma alla ikfir lii idhaaf dembi dembigay kullahu dhammaantiis diqahu kiisa muxuu ahay khafiifka ahoo qarsoon muxuu aadka muxuu ah aad aan loo arkaynin ama ama yar wajilahu kiisa weyn weyaan iyo awalow kiisa hore iyo akhiraw kiisa dambe iyo calaniyatu kii muuqda iyo wasirrow kii qabsan weyn waa muslim daqiiqkan yaryar weyaan oo muxuu ahaa aadka aan u weyneyn xadiid kun afar boqol ilaa iyo soddonaad can caishata radi allahu tacala anha qaalat xadiid ummi lmuminiin iftaqadtu nabiy nabigaan waayey daata leylatan habeen habeenada kamid ah, fataxasastu waan raadiyey gacantan ku raaday weyaan fa idaa huwaabay isagoo raakixun rukuucsan aw saajidun ama sujuudsan raawiga ayaa shaki weeyaan yaquul wuxuu le nabiga marka ayadaucdan sujuud wuxuu ku lahaa subxaanaka nasahnaantaada wa bixamdika mahadaada lala qabo laa ilaha ilaa xaq lagu caabudo lama arka ilaa antaadi mooyane wa fii riwaayati riwaayadan fawaqacat waxay ku dhacday yaddii gacantayda calaa batni qadamayhi labadiisa muxuu ahay doomadood i lugahooda calooshooda ama muxuu ahay gudahooda ayay ku dhacday weyaan wa huwa nabigana fi masjid masaajidka ku jiray wahuma iyagana mansuubatani taagan yihin weyaan marka wahuwa yaquul isagoo allahuma ale inii aniga acuudu waxaan ka magangalaya biridaaka raadi ahaashadaada min sakhatika caradaada waxaan ka magangalaya wa bimucaafaatika cafintaada iyo dhaafitaankaada ayaan maangalaya aan magangalaya oo min cuquubatika cuquubadaada aan ka magangalaya waacuudu bika waacuudu maangala bika adiga ayaan kaa magangalaya minka xaggaada ayaan kaa magangalaya weyaan adiga ayaan muxuu ahay cuquubada cuquubadani adiga ayaan rabbigo kaa magangalaya weyaan laa uxsii ma ma koobi kara sanaa-an ammaan iyo mahad amaan alayka dushaada ma koobi karo way anta adiga kamaadsanaysa isu ammaantay calaa nafsika naftaada rawahu muslim ee qur-aanka iyo muxuuha kulli ay ku taallasa ammaanta allah subxaana wa tacala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina ka mid a ah. xadiid kun afar boqol iyo kow iyo soddonaad wa can sacd bin abi waqaas radi allahu tacala canhu qaal wuxuhi sacad kunaa waxaan ahayn cinda rasuuli rasuulka alaan agtiisa aan ehnay faqaala nabigan wuxuu yidhi ayajizu yuu ka cajizayaa wuu awoodi weynayaa axadukum midkiin an yaksiba inuu kasbado uu soo muxua shaqayso fii kulli yowmin maalin la arka alfa xasanati kun xasano i kun wanaag fasa'alahu saa'ilun baa weydiiyey oo min julasaa'i kuu la fadhiyey ka mid a kayfa sideebaa yagsabu kasbanaya yagsib uu kasbanaya alfa xasanatin kun xasana siduu qofka u shaqaysana maalinta qaala nabigan wuxuu yidhi sal sl yusabixu subxaana ayuu leeyahay miata miata tasbiixatin boqol jeer ayuu ilaahay tasbiixsanaa weye yusabbixu tasbiixsanaya mi'ata tasbiixatin boqol tasbiix weeyaan fayuktabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun xasana oo yuxabu waxaa laga daadinaya canhu xaggiisa alfu khaiatin kun gaf wey rawa muslim waa nicmo ilahi subxana wa taala ummad uu siiyey qaala xumaydiyu xumaydi wuxuu yidhi kada sidaas ayaa huwa isaga uu fii kitaabi muslim imaam muslim kitabkiisa saasuu ku yeelaa weyaan aw yuxadu ayaa ku qoran weyaan qaala buqaari wuxuu yidhi wa rawaahu shucbata ayaa wariyey wa abu cuwaanatana waa wariyey wa yaxya alqadaan uu wariyey can muusa ayuu ka wariyey اldي rwaaه mسلم min جihatii xaggiisu ka wariyey faqaalو waxay yihahdeen wyuxadu ay yihahdeen weyaan bayr la-aan ayaga ay mxuu ahay yihahdeen weyaan biayri alin xadiidka kun afar boqol iyo laba-iyo soddonaad وan abi darin radi الlahu tacala an rasul rasul sl sl qal nabigan wuxuu yidhi yusbixu waxaa ku waabariiso calى kuli sulaamaa ximin la arka oo min axadikum idin ka mid a sadaqatan sadaqa ayaa ku waabariista weyaan nacam yusbix waxaa ku abariisto calaa kulli sulaamaha in la arko oo min axadikum midkiin ka mida sadaqatu sadaqa ku abariisto weyaan fa kullu tasbiixatin subxana allahi kastoo qofku yihahdo sadaqatun waa sadaqa wa kullu taxmiidatin mahaadan oo alla la mahdiyo alxamdulillah yihadana sadaqatun waa sadaqa wa kullu tahliilatin tahliil la arko laa ilaha illa allah qofku yihahdana sadaqatun waa sadaqa wa kullu takbiiratin takbiir la arkaba sadaqatun waa sadaqa wa amrun faritaan bilmacruuf wanaag la isfara sadaqatun waa sadaqa wa nahyu can munkar munkar la iska reebana sadaqatun waa sadaqa wayuziu waxaa gudaa min dalika intaasoo dhan waxaa ka gudaya sadaqadaas saddex boqol iyo lixdankaas xibnood sadaqadeed waxaa gudaya rakcataani laba rakca oo yarkacuhumaa qofka u rukuuca u tukada min aduxa barki u tukada weyaan xilliga dadka ay mashquul ku yihiin adduunka oo ay kusii jeedaan labada rakco qofku ilahi uu ku xasuustay ayaa sadaqadii jidhka laga rabay oo looga baahnaa xibnaha saddex boqol iyo lixdanka ayaa gudaysa weyaan xadiidku afar boqol iyo saddeyo saddexaad can um lmuminiin waxaa laga wari juwayriya bint alxaaris radi allahu tacala canha ardaha waa nabiga xaaskas alayh salat slam ana nabiya nabigeena sal slam kharaj uu baxay min cindiha agteeda ayuu ka baxay bukratan aroornimo ayuu nabiga ka tagay xiina salla subx markuu salaad subax tukaday wahiya iyo iyadana fii masjidiha meesha ay ku tukatay ayadoo ku sugnaa nabiga ka tagay alayh salat slam uma rajaca kadibna nabiga waa soo laabtay bacda an adxaa markuu muxuu ahay waqtiga duxada iyo barqinka u gaaray bariisamar uu gaaray nabiga alay slat slam ayuu soo laabtay wayaan wahiy iyadana jaarisatan ay fadhido oo weli ay dikri alle iyo alla barya iyo cibaado ay ku jirto weyaan cajiib faqaala nabigan wuxuu yidhi maa zilti miyaanan ka suulin maa zilti kama aanu zulmiya cala alxaali xaaladii allatii taasoo faaramtuka calayha aan kugu faaruqay sidaan kaga tag ma u fadhidhaa qaalat waxay tii nacam haa nabi allo faqaala nabiga nabig wuxuu wuxuu yidhi alay sl slam arrinta waxaa garanaysa ummahaat almuuminaat cibaadada iyo wanaag oon ka kicin meesha ka dhaa cintaa digriga alla qur-aan akrin iyo alla baryo ku jira oo muxuu ahaa la yaab ah kadalika waad garanaysaa xadiidka kale nabigeena alay sala slam intuu soo galay xerag meel ku xihan oo masaajidka dhex xihan markaas wuxuu yidhi xeragaan muxuu yahy xerkaan meesha ku xihan nabigu wuxuu yidhi alayh salatu salaam xerkaan maay muxuu yahay markaas waxaa la yidhi xerkaan waa askara hiblaaye xaaskiyaalkiisa ah, mid ka mida ah weyaan salaaday tukanaysa mar alla markii ay muxuu aha ay noogto oy dhici rabto oy say u taagneed ay daasho ay qabsataa xeragaan oo muxuu cuskataa markaasaa nabig wuxuu yidhi halafo arkaysa badcibaadi jacaylkood waa arkays nisaa ahayn radi allahu tacala anhu ardahuna marka qaalat waxay tii nacma faqala nabi nabig wuxu sal sl laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha arbaca kalimaatin afar eray ayaan idhi alaaa maraatin saddex jeer low wasinat haddii loo muxuu ahaa loo barbariga bimaa qulti waxa aad tiri mud lyow maantao dhan muxuu aad tiri haddii loo barbariga lawasanat lawasanathunna way udhigmi lahayd weyaan way udhigmi lahayd saddexda kalima way weynayd oo la ajir ahaan layd weyaan saddexda kalim maxay annagaan ku dhagnayn subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshihi wamidaada kalimaatihi afartaas kalimo ya ayaan ii saddex jeer wax all waa maanta o dhan akrinaysan ayada ayaa ka fadli badan ama ayada udhi gartaa yuu nabiga ala slat slam maxay tama subxaan allah alla ayaa muxuu aha nazahan xumaan dhan iyo nawaaqis o dhan ka nazahan wabixamdihi mahadiis lala qabo cadad khalqihi khalqigiisu intay la egyihiin io waridaa nafsii naftiisa intay ka raali noqoto io wa zinata carshi carshigiisa muxua miisaankiisa io wa midaada kalimaatihi kalimaadkiisa oo kale amaba kalimaadki kalimaadka allah subxaana wa tacaala cadadkii cadadkooda intaas ayuu alla subxana wa taala nazahan yahay oodna mahadsan yihin weyaan khalqigiisa intuu leegyahay intuu nafsi ay ka raali noqoto carshigiisa miisaankiisa iyo kalimaadka alla oo dhammaanaynin qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'na bimidli madada kalimaadkaas marka allah subxaana watacaala cadadkooda amaba midligooda iyo muxuu aha carshiga miisaankiisa oo lagu daray rilaha alla oo lagu daray subaa inta alla raali ka noqda waxaa weye khalqigiisa intaay leegyihin nooc kastaba ahaadee intaas ayada ay rabbi aada nasahan tahay oo xumaan warna aad ka baxo ay nasahan tahay kadalika aadna mahadsan tahay weyaan waxaa la koobi karmaya marka waxaa la koobi karmaa intaasna saddex jeer lagu yiri nabiga alay slat slam marka dacooyinkaas jawaamicda oo noocaas qofka inuu ku dadaalo aad baa loogu baanyara waa muslim wa fii riwaayati riwaayad oo lahu imaam muslim uu leeyahay subxaana allahi ilahay baa nasahan cadada khalqihi khalqigiisa cadadkiisa subxaana allah allah nasahan ridaa nafsi nafsi inteegaladaad noqoto subxana allah allah nasahan zinata carshii carshigiisa miisaankiisa subxana allah allah nasahan midaada kalimaati kalimaadkiisa mxuu ahaa cadadkooda ama miligooda weyaan wa fii riwaayat tirmidi riwaayat imaam tirmidi uu wariyey waxaa ku sugnayd inuu nabig yiri ala slat slaam alaa ucallimuka miyaan ku baran kalimaatin erey alaa ucallimuki maan ku baran kalimaatin ereyaalan taquliinaha ad dhahdo jawayriye subxaan allahi alla nasaan cadada alii aligiisa cadadkiisa iyo tiradiisa subxaan allahi alla nasaan cadada alihi mxuu ahaa cadadka khalqigiisa subxaan allahi cadada khalqihi saddex jeer baa lagu celinaya subxaan allahi alla nasaan ridaa nafsihi naftiisa intay ka raali noqoto weyaan subxaan allahi ridaa nafsihi subxan allahi ridaa nafsihi saddex saddex jeer subxaan allahi zinata carshihi ilahay baa mxuu nasahan carshigiisa miisaankiisa subxan allahi zinata carshihi subxan allahi zinata carshihi saddex saddex jeer ayada weyaan subxaan allahi midaada kalimaatihi kalimaadkiisa midligooda cadadkooda weyaan kalimaadka alla subaana watacaala subana lah midad kalimaat subana midad kalimaati saddex saddex jeer riwaayada kalena saas ayada imaam tirmidi uu wariyey weyaan soo saaray weyaan xadiid afar boqol iyo afar iyo soddobaad can abi hur abi muusa waxaa laga waraa shacri radi allahu tacala canhu can inabi nabigan wuxuu ka wary sal sl qal nabigan uu yidhi maalu ladii qofka midilkiisa yadkuru rabahu rabbigiisa xusa iyo aladii kii laa yadkuruhu rabbi aanan xusin maal xayi qof nool ayuu la tooyey walmayit qof dhintay rawahu albuhaari qof meyd ah oo dhintay oo lasoo dugo laga soo tagay ma nafcigu adduunka dadku jagu haya waa maya qofka noolla ma sina muxsiman maaha marka qofka alla xusa qof nool qofka alla xusayn oo qof dhintay weeyaan wa rawaahu muslim baa wariyey faqaala wuxuu yihi maalu beyti guriga midlkiisa iyo tusaalihiisa alladii kaasoo yadkuru yudkaru lagu xusa allaha allahu alla weyna fiihi isaga dhexdiisa walbeyti guriga aladii gurigaasoo laa yudkaru aan lagu xusin allah la weyne fiihi isaga dhexdiisa maalu lxayi mid nool maalkiisa iyo almayit ayuu la tooyaha weyaan guriga alla lagu xuso waa guri nool guriga alla lagu xusin oo guri dhinta weyaan xadiidku afar boqol iyo shan iyo soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal alla slam qaala nabigan wuxuu yidhi yaquulu allahu tacala alla wuxuu leeya ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa agtiisa ayaan ahay bi anigu malaysta weyaan meeshuu alla meeshuu addoonkayga iga malaysta ayaan u jooga weyaan waana anigana macahu isaga ayaan la jira maciya waxaa weyaan khaasa weyaan maciya khaasa weyaan idaa dakarni markuu asuusta weyaan ood xuso fain dakarnii hadda igu xusa ood igu sheega ood igu ammaana fii nafsii naftiisa dakartu waxaan ku ammaana oon ku sheegaa oon muxuu ahay ku xasuustaa fii nafsii naftaydi weyaan wain dakarnii hadduu igu xuso ood igu sheega fii malaain koox dhexdooda dakartu waxaan ku sheegaa fii malaain koox oo khayrin ka wanaag badan minhum ayaga malaaigtii anhu waxaa laga wariyey abu hurayra xadii kun afar boqol iyo lixi soddobaad wayaane qala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasul wuxuu yihi sal slam sabaqa waxaa hormaray oo jannada u degdegay oo wanaagooda gaaray almufariduuna kuwa alla xuso wayaan qaala waxaa yidhaha ma lmufariduuna mufaridiinta maxay yihin ya rasul rasuulka allow qala wuxuu yihi addaakiruuna kuwa xusa allah alla weyne kaiiran in badan iyo wadaakiraat gabdhaha xuso wayaan ragga iyo dumarka alla xusa oo in badan weliba alla xuso kuwa iyaga jannada u degdegeen dadka ay ka hormareen ajirkooda ruwiya waxaa la weriye almufardiduuna bitashdiidi ra bada oo la shido waa la wariyey wa takfiifiha iyadoo muxua la fududeeyana waxaa weeyaan oo mufariduuna badelka la yihahdo badelkii mufariduun la yihahdo mufariduun bitashdiidi ra bada oo la shido iyo wa takfiifiha iyadoo la fududeey weyaan walmashhuuru sida mashhuurka oo loo badan yahayna oo aadka loo yaqaanana alladii kaasoo calayhi jamhuuru jamhuurta ay muxuu aha ay qabaan atashdiidu mufariduun in la yidhaha weyaan xadiidkun afar boqol iyo todoba iyo sideean toddoba iyo soddonaad وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال وxuu jaaبir samictu waxaan ka maqlay rasuulka rasuulka alla ka maqlay sal slam yaquul isagoo le afdal dikri dikrikana ugu fadli badan laa ilaaha ila allah kaasaa ugu fadli badan waa tawxiidkii kalimad tawxiidkii man kaana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaha illa allah dakhala janna waxaa wey kelimadaas kelima aad u qiimo badan waa qofka inuu carabkiisa aad u baro wayaan daa'ima maxaa yeele qofka haddii inta adduunku kusugan yahay uu isbaro markay nafta qabato markaad meel ka dhaca markaad shir galan markay wax ay gaaraan kelimadaas markiiba la soo boodaya waxay u noqonaysaa shay iska caadi otomaatic u shaqeeya nacam rawahu tirmidi waqaala xadiiu xasan xadiidku xadiid xasan weeyaan xadiid kun afar boqol iyo sideed iyo soddonaad wuxuu la number yahay ya muxuu la number yahay ya ah, xadiidkan wuxuu namber yahay hijrada oo hadda bisha koobaad aan ku jirno hadda weyaan kun afar boqol iyo sideed iyo soddonaad oo bisha koobaad ah muxaram ayaan ku jirna weyaan xijrada nabigeena alay slam markuu kasoo haajiray magaalada maka uusoo haajiray magaalada madiina waxaa laga jooga kun afar boqol soddon iyo sideed sano iyo bisha haddaan ku jirno ayaa mxuah laga jooga w afan kun iyo afar boqol iyo soddon iyo toddoba sano iyo bishaan haddaan ku jirno ayaa laga jooga weyaan وعن عبد الله بن مسلم وxaa lg رضي الله taعالى عنه رجuلا nin ba qاal wuxuu ya رasuل الlahi إna شhرائع الإسلام iسلاamka شhareecooyinkiisa iyo شhراaيعda iسلاamka qad kahurat way igu badata calaya dushayda igu badata weyaan faأhbirnii nabi alla ii sheeg bishayin shay oo atashabaثu bihi aan ku dhega gowsdameedka mxuu aha waxaan ku qabto oo camal ii sheeg camalki waa tiro bat mid aan ku toosaan garan lahay faraa'ish kama hadlaya dabcan wuxuu ka hadlaya waxyaabahan oo sunada uu ka hadlaya weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayh salaat slaam laa yazaalu yuusan kaa zuulin lisaanuka carabkaada radban inuu ka qoyan yahay min dikr illahi dikriga alle rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qaala xadiian xasan xadiiku xadiis saxiix weyaan marka carabkaada daa'iman oo abadan dikriga allah ka qoynaada weyaan xadiidka kun iyo afar boqol iyo sagaal sodonaad an jaabir radi allahu tacala an nabig wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yihi man qaala qofkii ihahda subxaana allah wabixamdihi subxaana allah alla nasahu bixamdihi mahadiis lala qabo qurisat lahu waxaa loo tallaalaa naklatun geed timireed baa loo talaada fi janati jannada loogu talaada rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidku xadiis saxiix bishawaahidihi marka waa nicmo weyn markaa subxaa allah bixamdihi haddaba dha intaad fadhida subxaa allah bixamdihi hal xabaa lagu talaadayo geed timireeda waa wacdun min rasuuli ilah sal allah alay waslam wa saadiq masduuq xadiidkun afar boqol iyo afartanaad waan ibni mascuudin waxaa radi allahu tacala anu qala abdulahi bn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slam laqiitu waxaan la kulmay ibraahiima abuna ibraahim baan la kulmay alayhi salaatu wasalaam sala allahu alay wasalam leylata usriya bi habeenka liideelmiye ee nabiga nabi ibraahim la kulmay calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi yaa muxamadu muxamadow aqri ku akri ummataka ummadaada ku akri minii xaggayga asalaama salaam oo igu salaam ummadaada faabir waxaad u sheegtay ana aljanata jannada ayibatu turbati turaabteeda iyo caradeeda inay wanaag badanta waa meel carasan carasan weyaan cadbat lmaai biyana macaan wa annahaa iyadana qiicaanoo meel fidsan oo bannaan oo in la abuurto ku habboon wayaan wa anna talaalkeedana muxuu yahay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar taas weyaan subxana allah alla nahan alxamdulilah alla mahadsan walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooyane wallahu akbar alla weyn intaas ayaa talaalkeeda marka saas w saa talaal waa wax aad ka daalaynin talaalkan la joojinayn weyaan malaaigta baa talaala ilaa adiga aad ka daasho saas bay wadi wayaan rawahu tirmidi qala xadiisun xasan xadiidka kun afar boqol iyo kow iyo fartanaad an abi darda waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxu abi darda qaala rasulla rasulka wuxuu yihi sal l slam alaa unabikum idiin sheega bikhayri acmaalikum acmaashiina aad qabataan kan ugu khayr badan idiin sheega wa askaaha kan ugu ziyaadada badan oo ugu nadaafada badan oo ugu dahaarada badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa oo rabbi subxaana wa tacaala wa arfaciha kan ugu sarimaritaan badan oo sare uqaaditaan badan fii darajaatikum darajooyinkiina ma idiin sheega acmaasha aad samaysaan kan ugu khayrka badan ugu siyaadada badan ugu muxuu ahay nadaafada badan oo ugu qaaditaan badan xagga darajaadka khayr wa khayr idinkaga khayr badan lakum adinka min infaaqi dahabi dahab inaad bixisaan iyo walfidati fida ad bixisaan idinkaga khayr badan wa khayrin lakum idinkaga khayr badan min an talqaw inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina oo fatadribu aad garaacdaan acnaaqahum qoortooda ood la dagaalantaan jihaad la gashaan weeyaan aw yadribu ay mxuu ahay garaahaan oy gooyaan anaaqakum qortiina ma idiin sheegaan camal noocaas oo wax wa wanaagaas qaba qaalu waxaydhan balaa nabi alla inaad noo sheegin iska dhaaf noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg wayaan qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam dikru llahi tacaala waa dikriga allah subxaana wa tacaala rawahu tirmidi xadidka wari waqaala xaakim wuxuu yihi abu cabdillah isnaaduhu saxiixun wa huwa kamaa dakar xadiidkan waa xadiid saxiixa weeyaan xadiidkun afar boqol iyo laba iyo afartanaad an sacd ibn abi waqaasin waxaa la weri radi allahu tacaala canhu anahu qaal anahu dakala sacd bin waqaas wuxuu galay maca rasuuli rasuulka rasuul la jira ayuu wuxuu u galay calaa imra'atin haweeney wa bayna yadayha labadeed wa bayna yadayha horteedana waxaa ahaaday nawan laftimireed aw xasan ama qururax ayaa horteeda ahaada weyaan tusabixu bihi ay ku tasbiixsani oo ay wax ku tirsani weyaan faqaala wuxuu yidhi alaa ahbirikum kuu sheega gabaryay bima huwa shay bimaa shay huwa isaga aysaru ka fuday badan calayka dushaada min hada waxaanaad samaynaysa oo afdalu ama ka fadli badan faqaal wuxuu nabiga calayi sla slaam subxaana allah ilaahay baa nazaal cadada maa khalaqa intuu khalqi cadadkooda fi samaai samada uu ku khalqay wa subxaana allah ayaa nazaha cadada maa khalaqa intuu khalqi cadadkooda filardi arooda ku khalqay subxaana allah ilaahay baa nazahan cadada maa bayna dalika intaa inta udhexaysa weyaan wasubxana allah allah nasahan cadada maa huwa khaaliqun alla wuxuu khalqi doona cadadkooda ayuu alle nasahanyi weyaan wallahu akbar alla ee weyn mila dalika saas oo kale walxamdu lilaahi alla ayaa mahadsan mila dalika sidaas oo kale walaa ilaha il laa ilaha il lahu mila dalika walaa xawla walaa quwata ayadana mila dalik sidaas oo kale rawahu tirmidi ayaa wariyey waqala xadiiun xasan xadiidka sanad ahaan waa daciif weyaan xadiis kaloo qiimaha badnayd oo noo soo martay oo saxiixeeda naga deeqays weyaan xadiidka afar boqol iyo saddex iyo afartanaad an abi musa waaa radi alahu taala anu qala wuxuu abu muusa qaala lii rasul rasulka wuxuu yihi sal slam alaa adulluka ma ku tusiya calaa kanzin bangi oo min kunuusi janati jannada bangiyadeeda ka mid ah faqultu waxaan idhi bala ya rasuul rasuulka alloha inoo sheeg weyaan oo ii sheeg qaala wuxuu laa xawla walaa quwata ila billah bangi inaad muxuuha saa udhigayso oon haba yaraatay aan la dacaynin aan lumaynin aan yaraanayn oo sii badan oon ribo ahayn wamaa ila dalik bartaa laa xawla xirad walaa quwata awood nooma sugnaanin lanaa anaga ilaa bilah alla weyne inaan mxuu aha aan ka helno asaga unasiimo muttafaqun caleyh xadiidka baabu baabu dikri illaahi tacaala dikriga alle alla sareeye dikrigiisa ayuu u baab yahay qaaiman qofka isagoo taagan waa qaacidan isagoo fadhiyo iwa muddajacan isagoo jiifa iwa muxditan isagoo mxuu aha qabin iwo junuban isagoo janaabo qabo iyo waxaidan isagoo xayd qaba ila alqur'aan qur-aanka mooyaane falaa yaxilu uma banaano qur-aanka inuu muxuu aha taabto lijunubin qof janaabo qaba walaa xaaidin qof xayd qaba wya masalada junuubka waa ijmac laakiin masalada xaydka waxaa weeyaan qawl baa ku jira weyaan qawl baa ku jira laakiin kolley taxariga wax aad loogu baahan yahi wa culamada waxaa weeyaan aad bay arrinteeda ugu hadlaan dad badan oo ay fududaystaan marka inta aad loogu baraarugsanaada runkeeda inaad loo ogaado waa muhiim weyaan qaala allahu tacala wuxuu yihi ina fii khalqi samaawaat ina fii khalqi samaawaat samaawaadka umitaankooda ayuu ku sugnaaday iyo walardi arlada umitaankeeda iyo wakhtilaafi leyli habeenkiis dabamarkiisi wanahaari maalinta la aayaatin ayaa ugu sugnaaday aayada iyo daliilyaala liuli albaab dadka cuquusha u saaxiibka weyaan iyo quluubta aladiina kuwaasoo yadkuruuna xusaan allah alla weyne qiyaaman taagan bay alla xusayaan iyo wa qucuudan iyagoo fafadhiyo iyagoo calaa junuubihim muxuu ahay dhinacyahooda ayaa waxaa weya allah subxana watacaala ku xusayaan weyaan iyagoo jiifa marka alla xusitaankiisa meel haba yaraata lagugu dayna ma jirta ama fadhi ama jiif ama soco ama muxuu ahaa uma ilaa dalika xadiidka kun afar boqol afar iyo afartanaad wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tii ummi lmuminiin kaana rasul rasulka wuxuu ay sal slam yadkuru allaha la mid xusa tacaala koray calaa kulli axyaanihi waqtiyadiis oo dhan alla xusi jira rawa xadiidku afar boqol iyo shan iyo afartanaad wa bn cabaas radi allahu tacala anhuma can nabi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi low ana axadakum midkiin aidaa ata hadduu u tago ood u galmoodo ahlahu ahalkiisa iyo reerkiisa iyo xaaskiisa oo qaala uu yidhahdo bismi illah ilaahay magaciisa ayaa muxuu ahaa hawshaa ku galaya allahuma allaho janibna naga fogay ashayaan shayaan naga fogay wajanib ka fogay ashayaan shayaana maa rasaqtana waxaad ugu irsaaqtay ilahu ka fogay haddii aad qofka hawshaa sameeyo oo fa la qadaro baynahumaa laga xukumo baynahumaa dhexdooda waladun walad muxua inuu cawn ama gabar ha noqda wiil ha noqde lam yadurahu ma dhiba ashayaan shayaan ma dhiba weyaan muttafaqun calayh marka ducadaas in lagu dadaalo oo qofka muxua hawlahan uu jeceli waaay hilmaamsiin ayaa loo baahan ya weyaan baabu maa yaquulu hu qofku wuxuu le iyuu baab yahay cinda nawmi markuu saaxana iyo istayqadi markuu soo kaca weyaan xadiidkun afar boqol iyo lix iyo afartanaad o can xudayfata waxaa la wariyey wa abi darin waxaa la wariyey radi allahu tacala canhuma labada saxaabi xadidkaa ku kulmeen qaala waxay yidhahdeen kaana rasul rasul wuxuu ahay sal slam idaa awaa markuu u dunno ilaa firaashihi gobashii uu ku seexanay qaala wuxuu dhihi jiray bismika magacaada allahuma allayow ayaan axyaa ku noolaanaya wabik wa amuut anaan ku dhimanaya weyaan magacaada markaan nool magacaadan ku noolanaya markaan dhintana magacaadan ku dhimanaya weyaan waida stayqada markuu nabiga soo kacana qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu mahad lilah alla weyne askara alladii allaasoo axyaana na soo noolay bacdamaa amaatana markuuna dilay kadib wa ilayhi nushuur isaga xaggiisa ayaa loo soo baxaa weyaan rawahu tirmidi xadiidka imaam tirmidi ayaa wariyey marka Eh, xadiidkan wuxuu noogu soo hormaray waa xadiid haabit ah sideed boqol iyo toban iyo todoba noogu soo hormaray weyaan baabu fadli xilqi dikri dikriga xilqadihiisa hadda kuwaan u fadhiinoo kale fadliga ay leeyihin ayuu u baab yahay iyo wanadbi sunanimo la sunayn ilaa mulaasamati xilqadahan in la laazimo iyo wanahyi iska reebitaan liska reeba can mufaaraqatiha xilqadahan khayrka iyo dikriga lagu hayo in la faaruqo liayri cudrin qofka cudur io dan la baab kale meel hawl ay ka lumaysa amaba ama fadhin karin iska xanuunsan amaba ilaa dalia lakin asal ahaan in lagu dadaalo weyaan qaala allahu tacala wuxuu yihi wabir la sabr wabir sabr nafsaka naftaada ku sabarsii maca aladiina kuwa macooda la sabr weyaan yadcuuna tugayaan rabbahum rabbigooda muxua caabudaan oo tugayaan bilqadaati aroortii iyo walcashii galabtii yuriiduuna iyagoo doonaa wajhahu ilahay wejgiis doonaya weyaan walaa tacdu ha ka tallaabsiinin aynaaka indhahaada canhum ayaga ayaga dhan kale ha naam xadiidkan dheer marka waan usoo noqonayaa labada xadii dhowrka xadiid oo kale oo mxuu aha oo gagaaban aan ku dhufanaya san usoo laabanaya xadiid kun afar boqol iyo sideed xadiidka waxaan ka booday hadda kun afar boqol iyo todoba iyo afartanaad waan usoo noqon doona insha allah taala xadiid kun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaahu abi saciidin qaala radi allahu tacala anhuma qaala waxay ihahdeen qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slam laa yaqcudu ma fariisto qowm qolo yadkuruuna ayagoo xusa allah la weyn ilaa haddii ay fariistaan xafatun waxaa isku wareejiso almalaaikatu malaigta isku wareejiso waashiyatihim raxmatu raxmadda allana way daboosha wanazalat calayhim asakiinatu xasiloonina waa kusoo degtaa weyaan wadakarahum allahu ilahay baa ku sheegay oo ku ammaano fii maa cindahu duulka agtiisa ahada weyaan malaaigta iyo muxuu samada kor jirta ead ilahi subxana wa tacala ku sheega kuna ammaana weyaan waa muslim xadiidkun afar boqol iyo sagaaliy afartanaad an abi waamid waxa laga alxari ibn cawfin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal baynama waqti isaga jaalisun u fadhiyo fi lmasjidi masjidka waannaasu dadkana macahu nabiga ay la joogaan ida aqbala alaaatu nafarin saddex nin baa soo qaabishay oo soo socota weyaan fa aqbala itnaan laba ayaa soo muxuu aha qaabishay oo dhankan soo aaday xagga nabiga alay slat slaam wadahaba waaxidu mid waa iska taga wayaan fawaqafa way istaageen calaa rasul rasulka ala dul istaageen fa ama axaduhuma midkood miya fara'a wuxuu helay furjatan meel banaan oo fi lxalqati xalqadi xalqada laamka waa la neebi karaa saasaana mashhuura xalaqana oo lihi karaa waxaa weeyaan oo la kordhibi karaa laakiin hayr mashhuur weyaan shay aad loo yaqaana maaha sida mashhuurka waa xalqa laanka muxuu la reebo weyaan haddii marba laga hadlaa wax wareegsan fajalas uu fariistay ninkii markuu booska ka helay fiiha iyada meesha banaaned buu ka galay uu ka fariistay ama aar kii kale miya fajalasa alfahum gadaal iska fariistay meelka waa meeshuu ka garan ama aali kii saddexaad miya faadbara gadaal ku jeestay waa dabarjoodiyey daahiban isagoo tagaa weyaan falama faraqa rasul rasulka markuu mxuu aha ka baxay warkii iyo hawsha u waday qaala wuxuu yihi alaa ahbirakum idiin sheega can nafari kooxdii aalaata saddexda ahaa ama axaduhum midkood miya fa aawaa ila allah ilahay buu usoo dulmay faawah lah ilahay ba muxuu aadamay weyaan waa ninka xalqada soo dhex galay wa ama aakharu kii labaad miya fastaxya wuu xishooday ilahay buu ka xishoodayo fastaxya allahu minhu ilahay baa ka xishooday oo gadaal ka fariistay weyaan wuxuu ka xishooday inuu muxuu ahaa dadkan talaabo amau iska taga labadaba waa suuragal weyaan wa ama aakharu ka saddexaad miya oo kale faacrada wuu ka joostay khayrkii wanaag wuu ka joostay faacrad allah canhu ilahina isagoo ka joosta waya nacuudu bilah mutafaqun caleyh xadiidka u dambeeyo oo muxuu ahaa qabl akhiir xadiid ma qabl akhiir xadiidkun afar boqol iy kontonaad wa can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abi saciid kharaja mucaawiyatu mucaawiya ayaa baxay calaa xalqatin xalqad ayuu kusoo baxay meel la fadhiyo fi lmasjidi masaajidka faqaala wuxuu yihi ma ajlasakum maxaa idin fadhiisay meeshaan ood u fadhidaan raggiina fadhiyo qaala waxaa idan jalasna waan u fadhiisanay nadkuru allah alla xusitaan aan xusayn aan u fadhiisana wayaan qaala wuxuu yidhi lah allahi maan ku dhaariy maa ajlasakum ilaa dak arrinkaas oo alla xusitaan waxaan ma fadhiisan meeshaan miya qaala waxay yidhahdeen ma ajlasa nama fariisin ilaa dalika arrinkaas mooyane qaala wuxuu yidhi mucaawiya amaa inii aniga lam astaxlifkum idinma dhaarinin tuhmatan tuhma aan idin tuhma lakum oo howlkan aan haysaan idinma dhaarinin ama hadalkii inaad been yahay baqitaan ka baqa idinma dhaarinin wamaa kaana ma ahayn axadun qof oo bimanzilatii booskayga joogay min rasul rasulka al sal l slam aqala ka yaraan badan canhu xaggiisa xadiidan xadiid ka warin minii xaggayga dadka xadii badanaynabi ka wariya lakin aniga anigoo martaba fiican ka jooga ila katibu laxyu ah nabigu wuxuu qori jiray waxyiga marka lasoo dejiyo qur-aanka ragga qori jiru kamid ah radi allahu tacala anhu arda maca dalika ama saas nabigu u dhow oo booskaas jooga haddana axaadiis ahaan aad baan u xadiis yaro weyna xadiidan baan wareerin xadiiska aduur waxaa ka mid ah xadiidka mashhuurka ahaa man yuriid illahu bihi khayr yufaqihu fi diin ayaa ka mid ah waa xadiid aad cadiim u ah nacam ina rasul rasulka sal slam araja wuu baxay calaa xalqatin xalqad ayuu ku baxay oo min asxaabi asxaabtiis ka mid ayuu ku baxay wayaqad kusoo baxay faqala wuxuu yihi maa ajlasakum maxaa idin fariisiyey qaala waxaa idin jalasna waxaan u fariisanay nadkuru llaha alla naga xusayna wanaxmaduhu kuma hadinayna calaa maa hadaana wuxuu nagu hanuuniyey lilislaam islaanimada islaanimada nagu hanuun muxuu ahaa anagoo ugu mahadnaqayna allah ayaan waxaa weyaan aan u fadhinaa weyaan oo man nagu galladaystay bihi isaga calayna bihi islaamnimada calayna dushanaga qaal wuxuu yidhi allahi allamaa kud ari maa ajlasakum inama fariisin miya ilaa dalika arrinkaas mooyane qaala waxay yidhahdeen wallahi baan ku dhaarnay maa ajlasana maa ajlasana nama fariisin ilaa dalika arrinkaas mooyane qaala wuxuu yidhi ama inii aniga lam astaxlifkum idama dhaafin idinma dhaarinin tuhmatan tuhma lakum aan tuhma walaakina warka lagu laabay ataani waxaa yimid jibriilu jibriil baa yimid faahbarnii wuxuu sheegay ana allaha caza wajal alla weyne yubaahi bikum inuu idinkugu faanaya almalaaika malaaika rawahu muslim xadiidka u dambeeya baabka ama casharka waa xadiidkuna afar boqol iyo todoba iyo afartanaadoo dib ugu laabanay kontanaan gaarnay laakiin wax dib aan usoo laabanay maadaamau yardheer insha allahu tacala wacan abi hurayrata waxaa radi allahu tacala canhu qaala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm ina allaha laweyne tacala korhay ina lilah alla waxaa usugnaaday tacala korhay malaaikata malaa'iga usugnaaday yatuufuuna waxay wareegayaan fi uruqi jidadka ay saa u socdaan ay dawaafayaan weyaan yaltabisuuna waxay raadinayaan ahla dikri dadka dikriga alla xusa dadka alla xusa ayay raadinayaan dadka qaar dikri marka ay maqlaan maxaa kusoo dhaca mataqaanaa maxaa kusoo dhacay xadradii ya wax kaleba dikriga waa kaas weyaan taa iyada sax mataa bidca weyaan bidca bidca dikri maaha taa iyada nacam yaltamisuuna waxay raadinaya ahla dikri leanna gaaladii ilahi wuxuu ku tilmaamay subxana watacala wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ila mukaan wa tasdiya dariiqada ayada oo habka ay hadda u cibaadaysanaan dikri u haystaan waa dariiqada yahuudiya nasaarada dhabta saas weyaan ufiirsada kalisma arka soo mara sideedaba ciyaar iyo qoobka ciyaar waa tanna waxba kuma duuna nacam waay kaga duwan tahay cibaaraadka iyo ay kaga duwan tahay weyaan nacam cibaaraadka iyo ay kaga duwanta lakiin sifada waa isleeyihin sida labta noocaas waa ah. ina lilahi alla weynu subana tacala korahay malaaikata malaaika yatuufuuna dhawaafayaan fi uruqi jidadka marayaan yaltabisuuna waxay raadinayan ahla dikri ahla dikriga ay raadinayaan faida wajaduu hadday helaan qowman qolo yadkuruuna allah alla xusayaan caza wajal tanaada way isu dhawaaqayaan warkaaliyay halumay warkaaliyay ilaa xaajatikum dadkiin aad raadinayseen ku kaaliya fayaxufuunahum way ku wareegayaan biajnixatihim garbahooda iyagoo weli muxuu ahaa saas ugu wareejiyey ila sama dunya saas intay garbaha u wareejiyaan saas ilaa samada ay sharaan weyaan ayaga dhan waxaa la gelinayaa xayndaab ilaa samada isaaya la gelinaya malaaigta gelinaysa weyaan wax ka fadli badan baqarka ila samaai dunya fayasaluhum rabbum rabbigiisa rabbigood ayaa weydiinaya wahuwa aclam isaga oo ka ogaal badan muxuu ayaga waxa muxuu ay ku sugan yihiin maa yaquulu cibaadii adoomayga maxay leeyihiin qaala wuxuu yidhi muxuu malaaigta waxay leeyihiin yaquuluuna waxay leeyihiin yusabixuunaka rabbiga way kugu tasbiixsanayaan wayukabiruunaka way ku weynaynayaan wayuxamiduunaka way kugu mahadnaqayaan wayumajiduunaka way ku muxua sharfayaan way ku ammaanayaan weyaan fayaquulu wuxuu le rabbi hal ra fayaquluuna malaigta waxay leeyihin laa maya wallahi baan ku dhaaranay rabbiu maa raw kumay arkin fayaquulu rabbi wuxuu leey kayfa bal ka warramo low ra-wnii haddii ay arkayaan hadday arkaan ka warramo qaala malaaigta waxay yidhahdeen qaala wuxuu yidhi weyaan hal malag iyo malaa'ig badan muxuu way noqon karaan weyaan yaquuluuna waxay leeyihiin yaquuluuna waxay leeyihiin low ra-wka haddii ay ku arkaan kaanuu waxay ahaan lahayn ashadda kuwa ka danlaka adiga cibaadatan cibaadada waa shanta ka daran laka adiga tamajiidan sharfitaan ay ku sharfaan iyo weynan ay ku weynaayeen wayaan wa akara laka wa akara muxuu aha ka badan laka adig muxuu ahaa eh, laka adiga tasbiixan tasbiixay kuu tasbiixsaan waxaa weeyaan mid aad u badan ay ahaan lahayd wayaan fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay famaadaa yasaluuna maxay weydiisanayaan oo maxay rabaan qaala wuxuu yidhi malagii yaquuluuna waxay leeyihin yasaluunaka aljana janna ay ku weydiisanaya rabbi rabbi qaala wuxuu yidhi rabbi qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa eh, eh, nabigeena alayh sala slaam yaquulu rabbi wuxuu leeyahay wa hal ra-wha miyay arkeen jannadii qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin laa maya wallahi baan ku dhaaranay yaa rabbi rabbiyow maa ra-wha mayn arkin qaala wuxuu yidhi rabbi yaquulu qaala wuxuu yidhi mxu nabigena ala slam yaquulu rabbi wuxuu leeyahay wa kayfa low ra-wha qaaladaas mid waa nabiga qaala yaquulu iyo muxuu ahaa qaalada baabkaas waxbaa ku wareyneen qaalada mid waxaa weya rabbi baala midna nabigeena alayh sala slam midna malaa'igtaala weyaan yaquul wuxuu le marka muxuu ahaa rabbi fa kayfa low ra-awha haddii ay jannada arkaan ka warramo say ahaan lahayd xaaladooda qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin low anahum ayaga ra-ow hadday arkaan kaana waxay ahaan lahayn ashadda kuwa daran calayha xirsan dadaal ay ku dadaalaan wa ashadda laha wa ashadda dan laha ayada dalaban raadin weeyaan wa acdamu way fiiha ayada ragbatan jacayl ay u qabaan weeyaan iyo dooritaan qaar fa mima yatacawadu maxay mxuu ahay ka mangelayaan oo mangeliye in laga mangeliyo raadinayaan qaala wuxuu yidhi yatacawaduuna min annaar naar ba ay ka mangelayaan oo mangeliye ilahay u kasii naar ay raadinayaan qaala wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu leeyay waxal rawha may arkin qaala wuxuu yidhi yaquuluun waxay leeyihin laa maya wallahi waan ku dhaarnay maa rawha may arkin fayaquulu wuxuu le rabbi kayfa low ra-wha haddii arkaan balka waramo qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay lehi low ra-aw haddii ay arkaan kaanuu waxay ahan lahay ashadda kuwa ka daran minha iyada firaaran ka carra ay ka carranaat wa ashadda ka daran laha iyada makhaafatan baqitan ay ka baqaan qaala wuxuu yidhi yaqul fayaquulu wuxuu lehy rabbi faushhidukum maxalu shaahid halkaas weeyaan faushidukum waxaan markhaati gelinaya annii aniga qad qafartu lahum inaan dembigooda dhaafay qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu le malakun malagoo min almalaaikati malaa'ig ka mid a ah. fiihim dadkaas meesh fadhiyo xalqada ku jiro waxaa ka mid ah fulaan hebel oo laysa minhum aan ka mid ahin dadkaan dishii ku fadhi kamid maahin inamaa jaa inamaa huna jaa wuxuu yimid lixaajatin dan buu lahaa nin buu maalan daynka rabi ama nin buu wax ka shaxaadi rabi ama daniisu kaga imaada qaala wuxuu yii hum ayaga aljulasaa waa dad isla fadhiyo weeyaan laa yashqaa ma hooga bihim ayaga jaliisun qofka la fadhiyo ma hooga oo dhammaantood muxua wanaagaas ayaan wadaysay ayuu rabbi subxaana wa tacala dambigooda u dhaafay muttafaqun calayh wa fii riwaayati muslim can abi hurayraa radi allahu tacala anhu an nabi sal sl qala nabigan wuxuu yihi ina lilaha laweyne waxaa u sugnaaday malaa'ikata malaa'ika sayaaratun socotan fudaraa ee fadli badan yatatabacuuna waxay dabagalayaan oo raacayaan majaalis dikri dikriga meelaha lagu haya weyaan faidaa wajaduu hadday helaan majlisan boos oo fiihi dikrun dikri ku sugan yahay qacadu waa fariisaan macahum ayagala fariisaan waxafa wuxuu ku hararayaa bacdum barkood bacdan barka kale biajnixatihim garbahooda xataa yamla-uu ka buuxiyaan maa baynahum ayaga wuxuu dhexeeya wa bayna sama samada inuu dhexayso ila dunya ee dhow faidaa tafaraquu markay kala tagaan carajuu way koraan wasaciduu ila samaai samada ay koraan fayasaluhum allah alla aa weydiiya wa huwa allana aclamu uu ka ogaa badan yahay ayaga ka ogaan badan yahay min ayna jitum xaggeed ka timaadeen fayaqulun waxay jina waxaan ka imaadnay min cindi cibaadina addooma agtooda laka adiad leedahay fil ardi arda ku sugan yusabixuunaka ku tasbiixsadaan wayukabiruuna ku weyneeyaan wayuhaliluunaka ku tawxiidsadaan wayuxamiduuna kuma hadayaan wayaxmiduuna kuma hadayaan wayasaluunaka ku weydiistaan qaala wuxuu yidhi rabbi wamaada yasaluuna maay weydiisanayaan yasaluunii maxay weydiisanayaan qaaluu waxay yidhahdeen yasaluunaka jannataka jannadaday weydiisanayaan qaal wuxuu hal jannati jannadid miyay arkeen qaaluu waxay yidhaheen laa ay rabbi rabbiyo qaala wuxuu yidhi wakayfa fakayfa sideeba low ra-w haddii arki lahay jannatii jannadayda qaaluu waxay yidhahdeen wayastajiruunaka waay kaa mangalayaan wayastajiruunaka way ku mangelayaan qaaluu waxay wa mima yastajiruuna maxay iga mangelayaan qaaluu waxay yidhahdeen min naarika naartaada yaa rabbi rabbiyow qaaluu waxay hal ra-w naari naartayda miyay arkin waxay yidhahdeen laamay qaaluu waxay yidhn fakayfa low ra-w haddii arkaan ahaan le naari naartayda qaaluu waxay yidhahdeen wayastakfiruunaka dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan fayaquulu wuxuu le rabbi qad kafartu lahum dambigooda waa u dhaafay wa acaytuhum waan siiyey maa salu jannadii waan siiyey wa ajartuhum waan ka badbaadiyey mima stajaaruu waxay ka mangaleen waan ka badbaadiyey waa naarti weyaan qaaluu i fayaquuluuna waxay leeyihin rabbi rabbiyow fiihim filan hebel baa ku jira cabdun addoona khata gaf badan ah inamaa mara inamaa in kale maane mar wuu soo maray oo fajalasa macahu iskala fariistay fayaquulu rabbi wuxuu le walahu isagana qafartu waan u dhaafay hum lqowmu ayaga waa qalo laa yashkaa kuma hoga bihim ayaga jariisun hada wallahu alama sal la sala abdih warasuuli mustafa ninka la fadhi kuma hoga weyaan